وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته mawduuca aan damacsana inaan ka warramo waxaan u bixiyey aلطariiqu ilى اlhadaf inta aanan mawduuca gelin aayadda qur'aana waxaan u akriyey ee aan ilaahay u beriyey cabashooyin badan bay soo gaadhay oo ku saabsan afkan ku hadlo in cidiba garan weyday af carabiga kuma hadlo horta laakiin waxaan ka mid ahay quraadiisa dadka akhriyaa ka mid ahay laakiin dadka ku hadla kama midih mala af soomaaligiina mooyi duu iga noqday waxaan filayaa in badan cabashooyin badani inay soo gaadheen oo aan maanta iyo shalay toona bilaabmin ee muddo badan soo jiray ilaa xad yani dad kaasi ijtimaacilada daawadaynta i yimaadeen ay yidhahdeen wax allaaliya waxaad sheegaysay waxba kabaanan garanin waxaaba dhibaataa markaa inaanan na xeeqo dadkuna waxaan wadaba wayla garan waaye amaan idin gaadhsiin kari waaye waa cajzi runtii igu jira markaas waa tamar dari inaan waxaan doonaya inaan sheego sheegi kari waayo waxaan filayaa bal in lay dul qaato layna cudur daaro haddaan fakadana in wax lay xasuusiyo intaa haddaan dhaafo mawduuca waxaan u bixiyay aariiqu ila alhadaf aariiq ila alhadaf jidka loo marayo hadafka aynu doonayno dad muslimiina baynu nahay ilaah iyo rasuulkiisii baynu rumaynay waxaynu rumaynay kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dejiyey iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaynu rabnaa inaynu kuwaa dib ugu celinno nolosheenna oo dhan inuu noqdo nolosheenna waxaa hogaaminaya ilaahiyo rasuulkiisu waxay sheegeen laakiin waxaa muuqata in carqalado badan inaga hortaagayo inaynu noloshoo dhan ku dabaqno mabda'a aynu rumaynay waxaa markaa in badan shabaabku isweydiinaya waar halkee laga baxaya shabaabkii kaste ee aada aragto ama wiilkii kaste islaam u fakeraya wiil iyo gabadhkuu doonaba ha ahaado nin weeye nin yarkuu doonaba ha ahaado qofka inuun isla ninka dibba wax ka garanaya intuu kuu yimaado wuxuu ku odhanaya maxaa la yeelaa waana muslimiintii madaxa laga tumayahay xagga lagu maday oo xagga lagu go oo bari iyo galbeed oo meellaba ma noola kaan dunida kale o dhan iska soo koobaana wuxuu ku odhanayaa war halkii aynu ka nimi maxaynu ka yeelnaa nimankii soomaaliyeed sidee bay u suurtagal tahay waa inagii dimuqraadiyad soo tijaabinay ama hala idhahdee shaadhkeedaa la gashaday ama iyadii baa la tijaabiyey hala idhaahdee waa inagii shuuciyad soo tijaabinay war xaggaan islaamkii u maraa in kitaabka la qaataa aada bay u fiican tahay hadafkaasi xaggaynu u gaadhnaa shabaab alxarakaat alislaamiyana ay dhammaantood waxay leeyihin waxaanu rabnaa inaanu kitaabka iyo sunnaha dhulka ka dul taagno oo dib u soo celino majdigii iyo sharaftidii uu lahaa islaamku oo qofka muslimkii uu noqdo qof laga haybaysto oo cadaalad ku hoos nool oo dunida xaq gaadhsiiya siday u dhacaysaa haddaba taasi mabda'ii wuu yaallaa kitaabka iyo sunnahaanu ku cadyi laakiin sidaan u gaadhnaa sidee baan mabda'a kan intaynu rafcinno maamulka u gaadhsiinaa madalladan saree dadku uu hoos hadhsanaya dawladnimo sidee baynu uga dhignaa mid islaamiya seebaa dadku islaam ku noqon karaa dadku waa muslimiina seebuu islaam u dabiqi karaa su-aashaa jawaabteedu way darafyo badantay cidbana sibay ula muuqatay qofba sibay ula muuqatay waana mas'alo aynu odhan karno ilaa xaddin maa waa mas'ala ijtihaadiya masaa'ilka ijtihaadaadkuna weliba waa masala ijtihaadiyo ku dul wareegaysa alfalak siyaasi arrimaha siyaasadeed ku saabsan asiyaasa asharciya marka laega islaamkana waxay ku salaysantahy almuwaasana bayna almasaalixi waalmafaasid in laysu qiimeeyo masaalixda iyo mafaasidda in laysu qiimeeyo oo laysu baalans gareeyo oo waktiga ay mumkin tahay iyo xoogay u baahan tahay marka lala helana inaan dib loo dhigin marka aanay suurtagalka ahayn ama aanay kobcinoo gaadhin xadkii ay ku suurtogelaysay ama se aanay haysan darfigii ama wakhtigii ay suurtogelaysayna in loo kaadiyo haddii ay wax ka dhibaato badani imanayaan dabeetana waxay culammadu yidhahdaan asiyaasa sharciya waxa asal ah bay yidhaahdaan mafaasidda waa almuwaasana bayna almasaalix waalmafaasid oo laysdhinac dhigo labadaa shay taa macnaheedu waxay kaloo keenaysaa inaa ugu horrayn garataan inaanay wax qadaaso ah wax weyniya lahayn cismana aanay lahayn iyo dhowrsooni ragga afkaartooda iyo ijtihaadaadkooda khata in lagu dhici karo oo weliba aan odhan karna khaطa'a marka lagu dhacana iyadoo ay la socoto niya saalixa ama qasdi xasan isagoo jira in khata'a lagu dhici karo laakiin waataynu shalayta ka soo hadalleen nidhi qasdiga saalixa iyo niyada saalixa iyo ikhlaaska laabudda min basiira qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiira ana waman ittabacanii waa laabudda min basiira baynu nidhi waa jirtaa aragti ballaadhan oo waxaan oo dhan qiimaynaysa taasi waxay sababi kartaa baynu leenahay inaynan xarako caalam ka jirto go-an munxaazinu noqonin afcaasheeda inaan isku dayin inaynu weyweynayno ama ceebayno ama se dhaleecayno ama se xataa ammaanta ka badinno laakiin tajaaribtooda inaynu ka faa'iidaysanno inaynan cidna yasin ee qof waloo muslima oo ijtihaaday ama xarako kasta oo islaamiya oo ijtihaaday tajaaribta ay gashay bal inaynu daraasayno waxaa loo baahan yahi ijtihaadku mar waa dawr fikriya oo qofka maskaxdiisa jooga marna bractical buu galaa yacni waa la dabaqay marka la dabaqana natiijadiisaa muuqata qofka muslimkii markaa wuxuu u baahan yahi inuu bal nataa'ijta tan si fiican u qiimeeyo oo haddii ijtihaadkii la ijtihaado uu khata'ay xataa oo la tajribeeyo tajribadii muuqatay dee inaan laga daba marina tajribada horta in la qiimeeyo oo la ego ma tajriba naajixa bay ahayd oo la raaci karo ma waxay ahayd experience la helay ama se tusaalahaasi la sameeyey ma tusaale saxabaa loo lagu daydo mise waa tusaalo qaladaad ka muuqdo maskaxdu waxbay qurxisaa marka hore sibay isboodsiisaa laakiin waxaa la arkaa in badan siday isboodsiinaysaa inaanu ka jirin waaqaca inaanu ka jirin marka wixii marka practical loo fuliyo ayuu qofku wuxuu arkaa sidii u ismoodsiinaya inaanay arrintu ahayna inay siyaabo kala yihin wax badan oo aanu ku xisaabtamayna inay soo baxaan wax badan oo uu moodaya inay saa noqonayaan inay soo baxdo taa macnaheeda waxaan uga jeedaa waxa habboon markaynu arrimaha kan ka hadlayno inaynu isku dayno inaynan qutri mucayana oo duruuf mucayana leh yacni beled mucayan ama dhul go-an oo bii'ad go-an leh oo duruuf go-ani iyo arrimo go-ani ku weegaaran yihiinoo qura intaynu isha saarno inaynan qaadanin inaynu isku dayno bal caalam oo dhan min mashriqi ilaa maqribi inaynu aragno inaynu isku dayno tajaaribta ay sameeyeen dadka muslimiinta ahi muslimiintu waxay sameeyeen tajribo dagaal ma aha kuwii hore oo dhan kaalay waa intii ay khilaafada islaamiga duuntay baan ka warramaya maala culamaء الmuslimiina fi masr filisطin bay ka dagaalameen maala culamaء الmuslimiin fi suuriya suuriya ka dagaalameen maala almuslimuun fi afghanistan afghanistan bay ka dagaalameen muslimiinta philibiin ku nooli philibiin bay ka dagaalameen kishmiir kuwa joogaa kishmiir bay ka dagaalameen dhul badan oo muslimiinta ka mid ah ayaa dagaalo ka dhaceen dagaaladaasi waxay u dhaceen duruuf kala gedisan bay ku dhaceen haddaad mid intaad buntato un adigu kaa istusiso waa yaro qaldantay laakiin waxay ku wada dhaceen duruuf kala gedisan midbaka kalu ka gedisnaa waa o waxaa kaloo jira tajaarib kaloo islaami ah oo jaanib siyaasa ku saabsan oo ragga badh ay u arkeen in majaalis anniyaaba la galo oo xagga baarlamaanka la rooro oo culamaa waaweyned fatwootay sida abilacli almawduudiyo markii hore diidanaa markii dambe ay jamaacadiisu gashay jamaacatu taxriir oo iminka lagu yaqaano inay aada caan ugu tahay waxyaabaha kan ceebaynteeda oo la yidhahda awalu rajul fii barlamaani urdun galee muslimi iyagoo ka tirsana marka dhankaa laga eego suudaan iyo xarakadii turaabiya waxay soo samaysay aljeria iyo wixii ka dhacay masar iyo wixii ka dhacay urdun iyo wixii ka dhacay waa tajaarib ku saabsan siyaasiya oo ay muslimiintu soo mareen waxaa kaloo caalam alislaami ka dhacay hawraad shacbiya oo aan iyadu xaraka musallaxa oo jihaadiyana ahayn xaraka siyaasiya oo intay can ariiqi silmi martay diblomaasiyad gashay oo siyaasadda gashay oo baarlamaan gasho xaggaa ka timina aan ahayn ee hawra shacbiya adeegsato shacab cadhooday qaybo ka mida waa laamusiiyey qaybo ka midina waa ku guulaysteen matalan kuwa guulaystay haddaan tilmaamno waa maa xadata fi iran khumayni iyo xarakadiisii tii u dambaysay ay meesha ku qabsadeen ummad dhan baa kacday oo gilgishay oo dawladdii iyo qoryaheedii haysato kaga tuurtay oo dabeetana maalin baa janaan cararo askartii kolba inay iyaga soo raacdo saasi ku riday may yacni saaxa go-aankabay soo qaadeen dagaal oo inta dagaal lagu qabtay laguma xorayn dimuqraadiyaddana lama gelinoo baarlamaan inta la galay lagama soo bixin ee iyana waa tajribo intaba ka gedisan inkastoo cunsurka shiicanimaduna uu ku jiro oo ah inay qiyaada muwaxada leeyihinoo xoog looga dambeeyo oo aad moodo qolada ahlusunniyi inay khilaafadiina waayeen qiyaada muwaxado ay ka dambeeyaanna inaanay jirin laakiin iyago ay leeyihiin qiyaada muwaxada qiyaado qura oo markay amartana la aqbalayo markay tidhaahdo joojiyana la joojinayo oo imaam alkhumaynigii horkacayaya waxaynu leenahay waxa ka dhacay sawraad inqilaabba isku dayey sidai xarakada suudaan oo kale dhowriya lixdanadii ay sameeyeen oo ay meeshiiba qabsadeen oo ilaa xad haddana uu fashiliyo laga qaaday markiiba waxaa ka dhacay tajribadan u dambaysay imika turaabiyo kooxdiisu ay galeen ee maanta suudaan ka socota waxaan waxaasoo dhan u tilmaamayaa leh haddaynu rabno inaynu wax qiimayno ijtihaad tiro baday aqwaal ilculamaa badanna waa haystaan amase waa akriday ninbana mid buu iskaga yaro ta'asuro u dhankiisa isaga janjeedha laakiin waxa fiican in markii tajaaribta camaligaa la geliyey ee waxa kan bracticality loo isticmaalay adigoo laakiin aan camimaynin xaadiso walba ku eegaya duruuftay la noolayd iyo zamankay noolayd iyo daqdigii lagu hayay bulshada dhaqamadeed iyo say xarakadan u taageeraysa iyo say isku ahaayeen dawladda meesha ka jirta iyo xooggeeda faragelinta reer galbeed iyo siday ku ahayd iyo nimanka reer galbeeda u taliya caalamulislaamiga iyo siday u arkeen ama meeshan u qiimaynayeen ama waxa ka dhacaya ay ugu xisaabtamayeen adigoo waxaasoo dhan ku qiimaynaya waa inaad qiimaysaa tajribada tani waxay soo saartay kullu haadihi tajaarib waxbay tareen haddii la tilmaamo ceebna mid ceeb loo waayaya ma jirto haddaad ceeb raad mida aan la odhan karin waa nimankaa nigada haddaad tidhaa waa kuwa islaamka maba caynkaa yeelaaneba waxaa xaasaa la dhowr shay isu soo ururiso waa bashar isu tegey bashar isu tegeyna adigaagan laftaadan wax naqdinaya cid kaleba markaad ka timaado bal noloshaadun yaro qiimeeyo yaro qiyaas cid kale ka kaalaya imise goor bay afkaartaadu isbeddeshay labadii baallacadee u horreeyey markaad akhriday sibaad ahay laba ka dambeeyey markaad akridayna sibaad ahay maantoo laba ka dambeeye aad akhridayna si kalaa tahay imise goor baad isbeddeshay waa shaksiyata keliya markaanad cid kala qiimaynin noloshu maaha shay jaamid oo meel iskaga rakiban oo aan dhaqdhaqaaqin ee isbeddelkani kollayba wuu ku dhaca waana la arkaa mid shalayto wixii uu fatwooday ama se u raacsan maalan sheekh cumar cabdiraxmaan sheekh ayndhaal ee jooga maraykanka ilaahay khayr ha siiye waxaa la yidhaahdaa siday jariida majallat almukhtaar tilmaamayso cadadkeedii koob iyo kontonaad ee toddobiyo siddeetankii soo baxay wuxuu fatwooday in la galo baarlamaanada dukhuulilbaarlamaan dadkina wuu ku dhiiriyey isagoo markaasi fii nadari isagu markuu xisaabiye u arkay in waxtar ka soo socdaan laakiin majallat almujtamac ee soo baxday saddex iyo labaatankii bishii shanaad sagaal iyo siddeetankii wuxuu dib u fadwooday haddana inuu ra'yigii hore ka noqday bahalkan inaan waxba ka soo soconin waa markuu wax qiimeeyeyuna calaa kulli xaal tajribadiisii haddana waxay siisay mar dambe inuu ka noqdo uu yidhaahdo tajriba jihaadiya alla marayo kan meesha tan waxba kama soo socdaane ha laga daayo calaa kulli xaal shalayna cayn kuu lahaa maantana cayn kuu leeyahy dee maxaynu masaakiinta maanta joogta ka sheegaynaa ijtihaadku isuu isuu bedelo markuu duruufta iyo azminada iyo amkinadu isbeddesho waxaad taqaaneen imaamu shaafici oo ciraaq deganaa inuu qowl qadiim iyo qowl jadiid kale leeyahy markuu ciraaq deganaana masaa'il inuu si u arkay masar markuu tegeyna toddoba iyo toban mas'alo si uu rumaysnaa inuu gediyo si kaleo uu fatwooday dabeetana madhabka shaaficigaa la ydhaha qowl qadiim lishaafici oo waa ciraaq markuu joogay caynkaasuu yidhi berigii dambe uu masar tegeyna saatan buu yidhi waxaan uga jeedaa marka duruufta lagu xisaabtamo wax badan baa isbedeliyo wadcigiiyo awdaacda waxaan idinkula talin lahaa markaas inaydan tajribo qura isha saarin oo duruuf qura iyo wax gaara wadatay inay maskaxdiinu ballaadhato laba buug inaanay qafilin ahayn ha isku daydaan bal waxa la qoriyo waxa la akhriyay iyo waxaba inaad iska wada akhrido walow ra'yiga ha kuba waafiqina bal inaad la aragta hadda tajribadiisa inaad isku daydo tajaaribtay xarakaat alislaamiya mareen oo dhan inaad wax ka ogaato wax ka akhridid o waxaan isku dayayaa mawduuc waa mawduuc shaa'ika ahal lahu ma ihi malaa edew anigi idin maahmaahe idin idhi meel libax ka kacay ya marka waxaan isku dayaya bal khawaair inaan soo bandhigo khawaair fikriya maaha khawaair nafsiya bal markaan waxina indheeyey ama isha la raacraacay caalamalislaamiya siduu muuqdo waxyaabahay igu muuqatay in laga istimtaaji karo inaan soo bandhigo hadday sawaab tahayna xagga allay ka timi hadday khata tahayna dee marka horeba mujtahid ma ahayn ee waxaan idili tajaaribtii raggun baan isku dayayaa bal inaan soo bandhigo tajaaribtii rag ay fatwoodeene tajribeeyeen dabeetana intay ijtihaadeen dabeetana ay tajribeeyeen anigu midhihii ka dhashay ayuun baan doonaya inaan bal wax idinka tustusiyo midhayowgii ka soo baxay ijtihaadkii markii la dabaqay ee bractical laga dhigay midhihii ka dhashay inaan wax ka eegano yacnii inaynu midhaha wax ka cunno waa laynoo dadaalay oo la ijtihaaday waa laynoo sameeyey shabaab maanta bilaabmay baynu noo indhaa kala qaaday midhaha inaynaan iska xidhine bal inaan wax ka cunno wixii aan ka cuni karno sidaa daraaddeed waxaan leenahay waxyaabaha u baahan inaynu marka hore maskaxiyan ku hayno waxaa ka mid a ah. yani anigu waraaqahayga iska sitaan maktabadda soo maray dabeetana waxaan ka helayba kitaabka yar oo uu qoray doctor cumar sulaymaan cumar sulaymaan cabdalla lashqa muqadamadiisaaba aada ii cajab gelisay wuxuu tilmaamaya inuu suura inoo soo bandhigo ku saabsan maxaa sababay yacnii aragtiyahan kala gedisanay inay yimaadaan ama siyaabaha kale waxyaabaha sababay waxaa ka mida buu leey oo u baahan in dib loo sharxo ama si fiican aynu usoo bandhigno الsuura الtaarikiya alatii wasala اlislaamu biha ilى اlxukm marka hore bal inaynu isxasuusino suuraddii taariikhiga ahayd ee islaamku uu ku gaadhay xukumka yani dawlad islaama horey u dhalatay cahdigii nebiga alayh الsalaatu wasalaam bay dhalatay dabeetana way soo socotay ilaa ayay qarniga kan soo gaadhay iyadoo maray xoog badnaydna jirto maray sii yaro liidatayna jirto ay kala nooc ahayd suuradda taariikhigae dowladdan ay asliyan ku binowday waxay ahayd saynu wada naqaano allahu aclamu xaytu yajcalu risaalatah ilaahay isagaa og subxaana wa tacaala meesha uu dhigayo risaaladiisa ilaahay wuxuu u doortay oo xikmadda ilaahigii ku tagtay in nebiga calayhi salaatu wasalaam laga soo saaray jaziira alcarabiya oo ah markaasi meel aan labada quwadoodee waaweyne dunida ka jiray aanay saytaro badan ku lahayn laba xoog ayaa dunida waagaa ka jiray oo ahaa xooggii bershiya eeraanta iyo bariga xukumi jirtay iyo xooggii romaniska oo ilaa iyo yurubta hoose ilaa iyo north africa ilaa iyo eshiyadan sokoo dhan xukumaysa labada xoogee meesha ka jiray meel aan ahayn baa ilaahay u doortay oo makaa ilaahay u doortay inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka soo baxo ficlan maka ayuu nebigu calayh salaatu wasalaam ku kawinay qaacidadiisii koowaad uu isku dayey diinta inuu ku faafiyo maka waxaa joogay quraysh quraysh ayaa suldaan meesha ku lahayd laakiin ma ahayn suldaan munadamo sida kuwan duwalkaee labadan dowladood ay lahaayeen ma ahayne waa qabiil yani maan baawarka meesha le iyagu leh isla markaana manzilo diiniya ku kacbada iyo waxaan ilaalinaya bay ahaayeen qabiilkaasi wuu cadaadiyey nebiga calayh salaatu wasalaam nebigu markii la cadaadiyey waxaynu naqaanaa inaanu waxba la dagaalamin laakiin uu raadiyey meelo balay kawaadirtiisa qaybo ka mid ugu badbaadi karto dabeetana waxay saxaabadii markay u adkaysan waayeen aan dirirra yidhaahdeenoo nebigu dirirtii wuu u diidey sida aayaadkii qur-aan soo degayana la dhahaa kufu aydiikum waaqiimu salaa waa loo diiday dirirtii dhibaatadii markay ku badatayna isticsaal in lagu sameeyo dadkiina waa looga cabsaday dadka wixii markaasi aan helaynin qabiil yaro difaaca ama aan magaciisa lagaga weecanaynin ama tumistu ku badatay waxaa loo ogolaaday inay hijroodaan wuxuu nebigu ku yidhi boqor caadilaa jira bal xaggiisa iska sii qabta kooxihii hore markaa way baxeen oo dhowr gooroo xigtaa waxay u hijroodeen qaxoontay ka noqdeen xabashada saxaabada qayb ka midii markaasi qaxoontinimo waxay ugu tageen xabashida isagoo uu hogaaminayo jacfar ibn abi aalib nebiga calayh salaatu wasalaam in adeegtii nebigu meesha dhibaatadeedii marka ku badatay wuxuu yaro raadiyey bal meel uu u tanafusi karo inuu helo waa kii daa'if u tegey reer daa'ifna waa kuwii soo eriyey dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu raadiyey meeluu qaacido ku samaysan karo bal inna islaamku ka soo bidhiiqi karo waxa dhacday saynu taariikhda ku wada naqaano labadii bayce uu la galay ansaartii soo xaj tagtay yani fii zaman aljaahiliya waa la iska xaji jiray xaj jaahiliya ay ku sugan tahay niman ansaaro iska soo xaj tegey oo islaamka uu bandhigay oo islaamay ayaa laba goor nabiga calayhi salaatu wasalaam u yimi dabeetana waxaynu naqaanaa inuu la galay nebigu bayc alcaqaba luula iyo bayc alcaqaba haaniya magaalada madiine la yidhaahdo suldo dawladeed oo ka talisaa ma jirto maka iyo madiini kale nooc bay ahaayeen duruuftooda siyaasigaa markaynu qiimayno maki waxay ahaayeen meel qabiil quri suldadiisa leeyahy oo hadduu amro markaa qabiilku ama wuxuu doono uu ka samayn karo isagu ku amar ku taagaleeyo madiine se may ahayn madiine waxaad moodaa quwooyin isjiidanaya oo eh, isu dheeli tirmi karaa inay ka jireen laba qabiilo aws iyo khasraj la yidhahdo colaada ka dhaxaysaa joogay yuhuud saddex qabiila baa joogtay dabeetana quwadka madiine yaalla way jajabnaayeen taasi waxay sababaysay qole magaalada saytaraystaa ma jirte qolaba waa uun la yara la gorgortamaa yani political situationka madini wuxuu ahaa politically meel la gorgortamayo ee aan cidi lahayn kelima xaasima wuxuu nebigu u soo diray markaasi saxaabadii halkaasi ay diintii ku faafiyeen madiine markaasi mar haddaanu jirin bawar midaysan oo xagga sare dubbaa kaga garaacaya oo waxa kan tirtiraya mar haddaanu jirin waxay sababtay inay noqon karto meelu islaamku inticaash ku helo uu faafi karo si fiican buu u faafay guri madiine ku yaalla ma jira baa ydhahdaa ilaayo wuu galay nebigu calayh salaatu wasalaam baycadii dambe markuu la galay wuxuu soo raaciyey saxaabo qur-aanka iyo diinta iyo cilmiga iyo wuxoo dhan u dhigta dadka muslimiinta ee cusube islaamay muscab ibnu cumayr iyo saxaabigeedli ahaabaa meesha yimi si nashiida ah bay u faafiyeen labadii qabiil labadii nine ka odayga ahaabaaba diintii soo galay sacd ibnu mucaad sacd ibnu cubaada iyo sacd ibnu mucaad radia allahu canhum ee aws iyo khasraj labadii nina hogaaminayey ciyaadadii markaa meeshaba gacantaa lagu dhigay waxay noqotay islaamku inuu faafo guri madiine ka midii ma jirin baa la yidhi ilaa iyo islaamku uu degey nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu muddo joogay ee islaamkii uu faafay ee uu ogaaday meesha tan inaan sulto xooggan oo muslimiinta cadaystaa ka jirin ayuu wuxuu damcay inuu xoojiyo muslimiinta halkaa degan wuxuu ogolaaday markaas maka saxaabadiisii joogtay inuu yidhaahdo xaggaa u hijrooda awal markii hore wuxuu u diray xabashada saxaabadii dambe looma dirina waxaa loo diray maxay maka madiinaa loo soo diray weliba madiine waxaa loo soo diray xataa raggii cadadka xoogga ku lahaa ee aan la taaban karaynin hijroodaa la yidhi cumar iyo qorayshi kumay dhacaynin oo nin dee laga boqo qabiil oo xooggan buu ahaa ama sidiisa meesha dadka dacafadaa dee la tumayey ama dadka aan baawarka xooggan haysanin xataa kuwii wax iska rabi karayay ama aada adkaay aanay qurayshi dhibaatada xooggan u geysan karaynin wixii oo dhan wuxuu nebigu yidhi hijrooda waxaa isugu tagtaan maxay madiina madiinaa loo soo wada hijrooda islaamkii baa faafay waxay noqdeen markaa muslimiintii sultada keliya meeshaba maanbaawarka keliya jooga aws iyo khasrajba way mideeyeen muhaajiriintii meeshay soo galeen xooggii islaamkaa muuqday markay noqotay inaan sultada cidi kula loolami karin muslimiinta ayuu nebiguna ka daba hijrooday dabeetana markuu magaalada soo galayba masaajid buu binay qoladii hore masaajidda may dhisanin waaweyn nebigu calayh salaatu wasalaam markuu magaalada soo galayba masaajid buu dhisay masaajidkani wuxuu tilmaamayaa waa golihii baarlamaanee meesha tan ka talin lahaa waa suldadiinay gacantiisa soo gashay nebiga calayh salaatu wasalaam idan dowladnimadii madiina gacantu ku dhigay nebigu markaas waxaa bilaabantay markaa yahuudi inay isku daydaydo laakiin waxay arkeen inaanay iyana mar hadduu aws iyo khasrajba midaysto gacanta ku dhigay inaanu la loolami karin yahuudina waxay ogolaatay markaasi suldadan inay ka qayb qaadato nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu la galay markaasi watiiqadii distoriga ahayd ee taariikhda ku macruufka ahayd oo ah yahuudina inay ogoshay dowladda islaamiga inay wax ka difaacdo magaalada madiine cid allaaliya ciddii ku soo duusha in loo midoobo oo layska dhiciyo meesha tanna inuu islaamkaa ah haysta sultadiisii idan cahdi buu nebigu la galayo iyo ballanqaad yuhuud ku saabsan madiina waxay noqotay markaa meel suldadii islaamiga ayd ka jirto halkaa waxaa ka koobcay markaasi islaamnimadii iyo dowladdii islaamkaah qurayshi markaa waxay bilaabeen muslimiintu may bilaabin hujuum ma rabo taariikhda jihaadiga inaan ka warramo laakiin muslimiintu wax hujuuma may bilaabin khuطuuطan cariida litaariikhi siyaasi ayaan doonaya inaan idin tilmaamo qurayshi waxay bilowday markaa inay isku daydo inay dido oo dee madiine iyo laba dawladood oo ishaysto oo labadii dawladood waa la isku duulo muslimiintu markaa difaacun bay gashay waxay difaacii ku jiraan jiraan jiraanba aakhirkii markay quusiyeenbana de waa kuwii la galay maxay heshiiska ah, war bal heshiis nabadgelyo inaan la isku duulin sulxu xudaybiya dhacay toban sannadood bal inaynu nabad ku wada noolaano haadihi alcashara sanawaat baa waxaa lagu tilmaamaa inuu islaamku si adcaafan mudaacafa ah, inuu labalaabmay waxaan leenahay markaynu erayada tan soo duubduubna waxay sheegayaan nebigu inuu madiin maka ku bilaabay calayhi salaatu wasalaam qaacidadiisii adkayd raggiisu tarbiyaystay oo ku dhex tarbiyeeyey naarta iyo cadaadiska iyo dhaca iyo dulmiga iyo ciqaabtaasi uu ku dhex tarbiyeeyey iyadoo la tumayo oo uu markay usoo sabran ala yaasirta uu tilmaamayay wax kale uu qabanaya aanay jirin wuxuu ku tarbiyeeyey inay dhibaatada xamili karaan wuxuu ku tarbiyeeyey inaanay naftooda u hiyi kicinaanay o dhan waa nalamaagay ama waa intaan inaanay ka cadhooninee mabda-u inuu shayga ah qiimahale u noqdo oo mabda'aasi wixii dali ugu jirta un inay ilaaliyaan ee aanay noqonin kuwa naftooda u fakera ilaa xad culamaau taarikh ay yidhahdaan saxaabada waxay noqdeen kuwa laga rabeeyey maxay xataa min xadi anfusihim inaanay naftoodu dheefba ku lahayn nebigu alayhi salaatu wasalaam markuu joogay maka waxaa loo soo bandhigay inuu boqor noqdo boqortooyadaasi wuu diiday markuu meesha tan joogay waayo muu haysanin sanad dad ah oo xoojinaya intayna kaba warramin jaanibkeeda caqadiga iyo baabkaaba intaanan ka warramin waxaan leenahay muu haysaninoo gacanta uguma jirin sanad ay isku mabda'yiin oo suldadan sare meesha ku xejin karaya waayo way diideen inay laa ilaaha illa allah yidhahdaan war laa ilaha illa allah dhaha tuflixu buisna laha waxaan leenahay nebigu alayh salaatu wasalaam intuu maka joogay wax dagaala lama gelin xarbi caskariya muu gelin si uu dawlad islaamiya u dhiso ee madiine ayuu u doortay inay dhismaha kan iyo waxaan oo dhan ka gasho kaasi waa suuraddii taariikhiga ahayd ee koowaad ee uu ku bilaabmay dawladdii islaamiga ahayd dawladdii islaamiga ahayd markaasi sidii bay usii jirto muslimiintu ay usii kaalmaynayeen ee usii xoogaysanaysa waa dhacdaa mararka qaarkood hubuuطaadka qaarkood uu ku dhaco laakiin may tirtirmin dagaaladii mongolia tatarka iyo waxaan ay ku qaadeen ba ugu waaweynaayo qaybun baa noolayd dawla islaamiya kuwii jabiyey baa joogay de khilaafa alislaamiya sidii uu nebigu u taagay ayay u taagnayd ilaa iyo laga dumiyey qarnigan aynu noollay mar muslimku uu khalif waayo aan dawlad islaamii jirin waxaa timi maxay qarniga kan aynu noolnay ee khilaafadii u dambaysay inta loo tashaday la tuuray khilaafadii markay baaba'dayna waxaa dhashay dad muslimiin oo kacay oo le waa inaan islaamkii soo celin waxaa bilaabmay xarakaadkan islaamiga maanta ha taqaaniin xarakaadkan islaamiga waxay isku dayeen inay dadkan khaflada hayse ka faydaan caqligii iyo maankoodii inay ku soo celiyaan inay diinta u sharxaan dabeetana kitaab mu'alafaat baa la qoray jaraa'id baa la sameeyey wax kasta isku dayeen waxay u halgameen inay islaamkii dib u nooleeyaan shabaabka maanta alxaraka alislaamiya meel kasta dunida ka joogay dhaliyeen dadkii halgamee dambe waa laga yaaba shabaabka inaad aragto yidhaa mishe qabel midba ma ahayn kaasi qolada tani waxan bay ku qaldaneed waxa waxaa ku qaldane waa kuwa idin dhaliyey waxa idin soo nooliyey waa qolada caaytaano ama kana ku aldanaade ama kan ku aldanaade ninka jaanib salbiye lahaa labaatan kaloo iijaabiya buu watay maxaa labaatanka iijaabiga ka indha tiray ee xabadda salbiga bositikiisa maxaad u arki weyday waxaa laga yaabaa inay shabaabku xataa culamadeenni soomaaliyeed culamada soomaaliyeed oo kuwa diinta halkan u soo gaadhsiiyey waxayna soo gaadhay iyagun baa ka tegey dib baa islaamkii ugu kabkabtay xarakaadka islaamigaabaa dib u bilaabmay waxyaabaha ugu waaweynee xarakaadka islaamiga ay abuureen waxaa ka mid ah inay soo baxaan shucuub dhawaaqaysoo u heelan in islaamkii mar labaad uu soo noqdo oo le waxaanu rabnaa islaamku inuu dib u soo noqdo laakiin inuu islaamku kursigii dib ugu soo noqdo waxaa hor oo koow diiday alquwa alcaalamiya isku wada dar adigu dhankaa doonto u sharax yahuud nasaara cilmaa waxaa doonta adu magaca doonta u bixi alquwaat hayr alislaamiya fi lcaalam dhammaanteed waxay u jeedaa inaanu dib ugu noqonin maxay islaam xukum inaanu ku noqonin min dunida darafkeeda ilaa iyo darafkeeda inaan meel uu kaga noqdo la arag haddii la arko meeluu ka bidhiiqayana in cunaa la qabto ilaa inta naftu ka baxayso taasi waxay sababtay markaasi shacabku dumuuxaadkiisi inaynuu waayo shacabkii haddii la ydhaha footeeye way footey lahaynoo shareeco way rabeen haddana lama helayo una maxaa jira waxaa yimi inaanay taasina dhacaynin axdaaan cusube markaasi waxay abuurtay rijaalkii xarakaadka islaamiga u fakeraya xarakaadka islaamiga inay ka fakeraan qaabkii ay u noolayn lahaayeen mar dambe ama qaabkii ay u gaadhsiin lahaayeen islaamnimada dawladda shacabkii la gaadhsiiyo lagu akriyo loo wadiyo loo wad laakiin waxaa laga fekerayaa weliyoo loo dagaalamaya war kitaab kastaynu xagga sare u dhignaa dawladda see kitaabka loogu dhiibaa ayaa weli loo diriirsan yihi waxa yimi markaasi ictibaaraad kala gedisan duruuf kala gedisan waxyaabo badan oo u baahan in lagu xisaabtamo waxyaabihii badnaayee lagu xisaabtamayey baa waxay keeneen ijtihaadaadku inay iskhilaafaan ogsoonaadoo mid layskuma haysto layskuma haysto suurada ugu fiican ee ugu qurux badan ee la maraa inay tahay tii uu nebigu maray calayhi salaatu wasalaam haddii ay suurtagal ka tahay wadciga kan qaabkii uu maray in la maro oo ama aan si kale u idhaahdo qaabkii uu islaamku ku gaadhay dawladnimada in loo maro cid iskuma haysato laakiin waxay isweydiinta le waxay tahay wadcigu kii ma la midiyo ma la helayaa meel sidii loogu kobciyo u maro madiino kale ma helaynaa oo intaynu u hijroonno oo dadku ishaystaan o intaynu diinta ku faafino dabeetana la qabsado deetana sulta aasaasato dabeetana halkaa laga soo samaysto mise waa meel xukum kale ka jiro inaad riddo oo adigu xukumka qabato labada waa iyaba waxaan muran ka taagnayn inay furuuq badani u dhaxayso labada wakti yacnii wax badan oo ictibaaraad oo kala gedisan inay jiraan shalayto waxaan tilmaamay masale aan idin idhi salafinimadu iyo istidlaalka salafiga ah waxa weeyaan baynu idhi qaabkii ay u fahmeen diinta ay u adeegsadeen inaynu istidlaalno laakiin qadaayaadkaay la noolaayeen inaynu la noolaanaa qasab maaha haddaan wadcigu wadcigii ahayn waa inaad isku daydaa sidii ay sunnada kitaabka u fahmayeen oo kale intaad u fahamtay inaad kan ku dabaqdo waayo kanna kitaabkan baa u xalah oo xal kale ma jiro ee kitaabkii sunna waa mabda'i xalka ahaa laakiin waa inaad u fahamtaa u fakertaa tan sidii aad u xalili lahayd iyadanoo ijtihaadu la timaadaa marka ijtihaadkaaga waa ijtihaad salafiya oo ku samaysan alfikra salafiya kayfiyat alistidlaal weeyaan waxaa la qaadanaya laakiin dhacdadu inaanay dhacdada ahayn baa laga yaabaa maalan axmed ibnu xambal cahdigiisii dhacdabaa heshay ah qur'aanka waa makhluuq dabeetana waa u istidlaalo wuu ishortaagay oo waa u jihaatamay laakiin haddaanay tii joogin waxaa laga yaabaa maanta mid kale oo le inuu ka hortaaganyayba diintu shareecadu ma gasho xukunka kana waa loo dadaalaa markaasoo loo fakeraa waxaan leeyahay marka bacd shabaab aw bacdi اlumma waxay u fakerayaan furuuqdan oo dhan inta ilqeeyeen aya waxay leeyihiin halkii waa in la maraa qaarna waxay leeyihiin war maya ee duruuftii waxbaa ka gedisane waa in ijtihaadaad jadiid iyo wax la xisaabiya oo waxyaabo badan lagu xisaabtamaa taasi waxay keentay markaa nadaradii culammadu ama dadkii ijtihaadaya inay kala gegadisnaato intaasi waxay iga ahayd muqadima intaas waa mawduuca muqadamadiisa aan qabta haddaba mawduucii mawduucu wuxuu ahaa sidee baynu islaamka u gaadhsiinaa maxay xukumka haddaad salafi tiyo haddaad ukhwanti iyo haddaad turaabi u nisbe sheegatiyo haddaad jihaadi tiyo haddaad meel kala tahayba dhammaantiin waxaa leedihin waxaanu rabnaa alxukuuma alislaamiya aw addawla alislaamiya taasi waa hadafka inaga dhexeeya nin ka muransanina ma jiro hadafkaasi kulli waaxid maanta shaaboo muslima maskaxdiisa waxaa ka guuxaysa ilaahay kitaabkiisu siduu halkaa u gaadha qof kastooo muslimina wuxuu leeyahay waar ka quusannay gaaliya waxeeda ilaahay kitaabkiisa saan xagga sare u dhignaa waa hadafkii inaga dhexeeyey laakiin ayna ariiq ma hiya alwasiila maxaynu qaadanaa wasiilada hadafku isku mid baynu nay marka waa inaan walaalnimadeennu horta dhiman ilaan isku waxbaynu doonaynaay macraka waaxida baynu ku wada jirnaa meel baynu wada soconaaye waa inaan walaalnimadeennu marnaba aynan istuhumin aan la odhan karin qaradka uleeya kani waxaan buu waday kani waxna uma wadnay halkaasaynu ku wada wadnaa laakiin waxaynu isyaro weydiinaynaa wadadaynu marraa haddaba ma hiya alwasiila markay wasiiladii timi ayaa ragga badh wuxuu leeyahay aan cayaar rabaa lucba dimuqraadiya oo maxaynu samaynaa aynu isticmaalno ma waajihi karno dhibaatooyinkan jira iyo arrimaha kan maanta ka socda caynka kan quwadeennu xadkan may gaadhin wakaas dabeetana aan isticmaalno duruq silmiya aan isku dayno inaynu si silmiya u galno inaynu issharraxno isa soo rashaxno miyaa la ydhaha af carabiga af soomaaliga malaa waa sharaxne inaynu isa soo sharaxno madaxweynenimo iyo wasiirnimo iyo baarlamaan isu soo taagno inaynu markaasi dawladda sare galno inaynu markaasi markaynu dawladda galno manaabirtaasi xaqa ka sheegno dadka halkaasi inaynu diinta ka gaadhsiino dabeetana uu noqdo qofkii daacigee weynaaye xagga sare joogay xasaana diblomaasiya iminka afkaa lagu qabanaya dee waxba laguma ogolee markaasi wuxuu helaya xasaana diblomaasiya dabeetana kelimadiisu kelima masmuuca bay noqonaysaa buuliiskan baas waxa kan hoos joogay afka ku dhegaya kol waxbuu sheegay waxaan markaa ma qaban karayaan ilaa xasaanada laga qaada mooyaane kelimatulxaq xagga aan ka sheegno oo yaynan maxay sadaam yaynan iminka gelin dirir joogto ayaynan ah iminka u gelin bar saasay u fakereen kama warramayo qadiyadeeda xaggeeda fiqiga ma bannaanta bise ma bannaano kama warramayo waayo culamaadka ka mida ah culamadii waaweyneed ee muslimiinta baa fatwooday idan mustafa de waa kuma markuu yidhaahdo ma banaana inaan mujtahid kale un idhaahno adna maxay kula tahay mooyaane mustafa taa xaqu ma laha culamo waaweyn baa loo nisbaynaya bal e ijtihaadaad jamaaciya baa ka soo baxay majaamicda fiqiga islaamiga qaybo ka mid a ah, oo banaynaya rag culamo waaweyn oo diidanina waa jiraan lakiin anigu jaanibkaa kama warramayo wasiilada lafteedaan ka warramaya laba shay baa kala jira shaygu ma bannaan yahay iyo ha bannaanaade maya kii munaasabka ahaa imika waa laba shay oo kala gedisan shaygu ma bannaan yahay haddaynu idhaahno waa bannaan yahayna waa lagu jawaabi karaa ma bannaanana waa lagu jawaabi karaa laakiin waxaa markaynu nidhaahno wuu bannaan yahay kaloo imanaysaa waktiga kan kii munaasibkaha mayey mise ma aha dabeetana waxaa laga yaabaa adigoo rumaysanba inuu bannaanya inaad haddana tidhaahdo waktiga kan munaasab maaha loo yaro kaadiyo fursad tan ka gedisanaan la sugno markaa waxaad ogashay mabda'iyan allucba siyaasiya inaad cayaarto laakiin waxaad diidan tahay darfiga hadda jooga inaad gasho yani soomaalidaan anaga xisaabtan siyaasigaa ah, xisbi yidhaahdaa sanadka waanu waanu qaaticinay oo ma gelayno doorashadii doorashada lafteeda ma diidane wuxuu diiday ama duruuf u arkaya jirta inaanu labiga kan maanta gelin qola dhankaasay ku tagta shabaabka barh ka midaba waxaa maskaxdooda ka guuxaya war waxay ka dhowdahay inaynu askarta galno oo dhuumanno oo isqarinno oo atamwiih isticmaalno oo dabeetana aynu ciidamada sare ku biirno oo aynu kornayla noqonno oo dabeetana darba qaadiya la eegano mar inqilaab la dhigo qaylada badan inaga daayo saasuuna loo nabnaado waxa la faafiyo wakaasiyo markaynu gaadhno xagga sare darba qaadiya ha lala eegto idan satakuunu alxukuuma alislaamiya bilquwa adigoo adigu ah kii askariga ahay oo qoriga haysta ee xagga sare maxaaba doorasho iyo ma aqbalaysaa islaamka iyo aqbali may maxaa negotiationka keenay markeeda aan la sugno iminkana ha isdhaqdhaqaajinina badh nacaynkaasay rumaysan yihin waxaa laga yaabaa inay u fakereen inay leeyiin darbadeenna unaan la sugno markaasi intaynu qabanno inqilaab islaamiya dabeetna haluma jara subaxaasi un shicaaraadka in lagu dhejiyo istriityada oo uu soo baxdo markaa xukuumaddii islaamiga ahayd shabaabka badh na waxay u fakerayaan maya maxaa waxaan kale uga fakeraysaan dariiq ilaahay baneeyey baaba jira xaggaa idinku maqanti xaggaa jihaadkii ku ilowday lucbada siyaasiga iyo waxaana leediin aan inqilaab samaynayo waxiinana a sheegaysaan xaggaa ku ilowdeen waxaan ka baxa oo aan samayno tadriib caskari qoriga ha lagu tababarto mucaskaraad aan samaysanno dabeetana aan dhan u baxno dabeetana aan dagaalka qaadno dabeetana darba qaadiyo aan dhabarka kaga dhufanno xoog waa haddii la gaari waayona dee shahaadaad helaysa haddii la gaari waayo shahiid baad noqonaysa haddii kalena dee gaadhi idan khalaas nafi negotiation maxaaba keenay maxaa keenay inaynu muraniyo waxa keen ixda alxusnayeyn ima shahaada wa ima nasr dadka badhna halkaasay ka fekerayaan faayuhumaa huwa sawaab waa su-aal adag ayuhumaa huwa sawaab waa su-aal adag intaanan ka jawaabin maxaa sawaaba aan si kale u hadlo malaa waxaynu doonaynay inan wada garan oo waa maxay aلdawla alislaamiya su-aashaan markaa soo bandhigaya waxay tahay intaanan ka warramin saddexda wasiiladood keebaan qaataa waxaan idin leeyahay dawladi goormay jirtaa hal darastum taariikh aw siyaasa waxay ku sheegaan yani haygu markuu tagana dhacdadii shalay dhacday taarikhday ku biirtaa markay joogto ama laga fekerayana waxa la dhaha waa siyaasad aduu xaggaa doonto ku daro dawladi goormay jirtaa dawlad waxaa loo yaqaana goormay jirtaa laba wax midunbaa dawlad jirsiiya inay dawladi leedahay sanad khaarijiya iyo inay leedahay sanad daakhiliya dawladii labadaa jeer unbay jiri kartaa inay leedahay sanad daakhiliya oo ah dadka kani inuu waxa kan rabo uu rabo naf iyo maalba inuu ku bixiyo markaasi hadday ka xoog badato cadowgeed way jiri kartaa waxay kaloo jiri kartaa haddii ay jirto awood dabadeed oo taakulaynaysa tan oo ku qasbaysa shacabku inuu u hoggaansanaado sida kuwa waddannadeennii ka jiro o dhan maawood ay leeyihin bay ku jiraan ayi dawla baa caalam alislaami ka jirto xoog ay leeday ku jirta waa tumata dadkeedu ogolyihi waa tumata khayrka wadda ma jiro laakiin quwo kalaa jirto xoog iyo wax walba u ah hadday wax walba kala talisa dhaqaalaa kala taliso siyaasad kala taliso hub siiso oo jawaasiis u ah oo caalamka waxa ka jira o dhan qofka meel mara usoo sheegta oo haluma jara ku qasabta dadka kani inay ninkan u hoggaansanaadaan dawladii labadaa goor umay jirtaa aan su-aasha ku weydiiyo markaa mar dambe soo celiyo adiga taada yaa jirsiinaya haddaba saddexda taa doontaba maro adiga taada yaa jirsiinaya male aan soo dhoweeyo tusaalayaasha aan soo qaato adariiqa dimuqraadiya waxaynu marray dariiqada dimuqraadiga ah marka dimuqrasigu uu jiro hadduu xaqiiqo yahay yani innaga xaggeena waa lucab shaadh la gashada isagu maba jire hadduu jiro kan galbeedka yahay laftiisa waxaa jirta waxyaabo sababa inuu xisbigu soo baxo iyo inuu soo bixi waayo maalan waxaa dhici karta in xisbi dadku ka quustay oo in badan la tijaabiyo o la nacay in badan inta la tijaabiya in la nacay dabeetana dadkii ay u arkaan xisbiga kan maalan hadduu ka caalamkeenoo kale yahayna ay u arkeen inaanay wax kaloo ay ka dheefeen aanu jirin tacab iyo dulmi iyo idihaad mooyaane nimankaa meesha haysta wax kaloo ay ka heleen inaanay jirin iyo faqri iyo marad iyo waxaan jira de waxaa dhici karta markaa inay dadku ka quustaan kaasi jira adiga xisbigaaga yare islaamigaana inay ka dareemaan dad iska nadiifo oo wixii loo dhiibo lagu aaminayo aan la arag wax badanoo iskhiyaameen iyo waxay isdhaafdhaafiyeenoo mararka qaarkood waaba laga yaabaa inay ka yaro shakisan yihiin maqdiradaada idaariga ah ama tanfiidiga ah, laakiin kolleyba inay kaa door bidaan kuwa kale bal kaba soo qaad waktiga caynkaasi aada nasiib u heshay oo la nacay axsaabtii kale oo ay baaba oo dadku aanu midnaba rabin inuu meesha ka soo baxo adigana waxoogaa lagu yaro tuhmayo silaaxaaga iyo wanaaggaaga foodkii baa lagu ridriday waa laguugu riday aqlabiyat albaarlamaan baad heshay meeshii baad xukuntay markay taasi dhacdo maxaa dhacaya maalinta aqlabiya baarlamaan aad gacanta ku dhigtay dowladnimadii aad gacanta ku dhigtay wax walba ay noqoto inaad adigu suurto geliso bari iyo galbeedba ay isu yeedhaan waa in la yidhaahdo halkan waxaa ka soo socda fundamentalist wadaaddaa tan ka soo rooraya dabeetana maxaa la samaynayaa cunaqabatayn dhaqaalaha lagu rogo xagga siyaasadda ha laga curyaamiyo baddiisa hala inxisaara lagu sameeyo wax galiya wax ka soo baxayay jirin wax walba cunahaa lagugu dhege arrintii markay halkaa marayso ayaa shacabka ku yidhaha war waxaanu cunaa baanu doonaynaa sicirkii qaaligarow cunadii cerkay maraysaa waxaa kani socon maayaana dhamayahaw ama dunida la macaamilo dadka la heshiiya ama waxaanu cuno la siiyo kaba soo qaad ilaahay khayra siiye maxamed qodob ayaa wuxuu yidhi masar haddii inqilaab lagaga dhufto oo ay shabaab min alxaraka intay meesha qabsadaan xagga sare la fuulo fiiyom waaxid buu yidhi bay shaarica dareerayaan iyagoo le ceesh baanu doonaynaa ceeshkii baa la qaaligaroobayeen adna ceesh baad waayaysaa aada siiso oo ceesh heli maysa taasi waxay sababaysaa buu leeyahy toban cashe marka mudaharaadku suuqa isdaba joogo inay dawladdaadu dhacdo dabeetana mid kaloo cilmaanaya inay meesha iska fuusho waxaan leenahay hadday xataa taasi dhici weydo waa in waxoogaaga cilmaaniyiinta ee intay joogta inta inqilaab lagu dabero ilan dadkii weli waa noociyaadkii kuwan aad meesha ka soo baxday inta inqilaab lagu dabero waa in madaxa lagu dhuftaa maadaa waqaca fii aljeria aljeria maxaa ka dhacay baarlamankay qabsadeen waxay idhaahdeen war eh, nimankiinani maxaad doonaysaan waxaa la yidhi one man one foot hal qof iyo food baanu rabnaa isagaanu idinkula qurus qaybsanayna bal dadka hala weydiiye waxay doonayaan wan maan wan foodkii baa dhacay waa laysugu riday markii laysugu ridayna addawr alawal ayay bidca wa hamaanuun coda heleen waa intaan dawra haaniyaba la gaadhin bidca wa hamaanuun hadduu codkaagu gaadho waa maxay seventy bercent two third hadduu codkaagu dhaafo waxaad leedahay xaq baad u leedahay waxa qaanuun iyo dastoor waddanka yaallaba inaad rafciso oo dee waa tii la odhan jiray dasaatiirta iyo waxa waxa lagu nasakhaa maxay saddex dalool oo laba dalool markaad hesho two serd markay gaadhay idan intaan bahalkiiba dhammaanin oo dawra taaniya intaan la gelin ayaa waxa muuqatay in baarlamaankani noqonayo baarlamaan islaamiya xawaalay tamaaniin ow tisciin fi lmia ah. inay markaasi suurtagal noqonayso maxay inay ku sameeyaan awal jalsa la fadhiisto in la yidhaahdo wixii waddankan qorqorraayoo dhan laalaaba oo tareeg xashiishka lagu rido dabeetana lasoo dabaqo alshareeca alislaamiya bari iyo galbeed way isu tageenoo wixii dhacay baa dhacay galbeedkaa la weydiiyo waxaa la yidhi war maa waalanti soo idinkii dadka lahaa dimuqraadiyadda qaata xag marteen dimuqraadi noqda dimuqraadi dictatorshipkaan anagu nacabnay dulmiga waxaase caamada loogu sheekeeya nimankani waa niman xuquuqal bani aadam ka ilaaliyayaan iyo waa kan dimuqraadiyad bay dadka la rabaanoo way celinayaan hootiisoo naga qaadanay maxaa dhacay markaase waxay dhahaen jidkay mareen sax bay ahaayeen waa saxaafa alcaalamiya waxay qoraysay jidkii ay mareen sax buu ahaayo dee dimuqraadiyaddii baa la maro waxba lama khiyaamaynayo cid aanan doonin baa soo martay bay yidhahdeen waddadu sax bay ahaydee kan dhabaha hayey ayaa ahaa inkaar qabe idan adigu inkaar qabaha dhabada soo hayo haddaad tahay cidi kuma soo dhowaynayso waxaan leenahay haddii taasi ay dhacdo ma dhacayso inaad dowlad islaamiya heshid hal laakiin kama hadlayo yacni marxalad lagu meel gaari kara mayaanu kama hadlayo kama hadlayo ma yahay darfi wakti jooga ma la odhan karaa kawaadir baynu ka helaynaa ama tadriib baynu ku heli karnaa ama dawladnimo inoo bislayn kartaa ama mustaqbalka inoo soo dhowaynaysa ama waxa e, ugama jeedna inaanu dawladda ku gaadhno ama se doonaynaa inaanu dadka u gaadhsiino taa kama hadlaya anigu waxaan ka warramaya alwasiila alakhiira matay aynu u fekerno nidhaahno wax kale ayayna samaynayne dadka codkoodu intaynu sugno maalinun baynu noqon doonaa baarlamaanka mia filme oo dabeetana meesha caynka ku noqon ma tahay waa taataan ka warramaya laakiin kama warramayo haddaad adigu tidhaahdo waa wasiila marxaliya baan u adeegsanaya aniga ma aha wasiiladii aan ku gaadhaye dan kalaan rabaa inaan ku oofiyo oo inaan kawaadir ku dhistiyo inaan shacab ku heliyo inaan caynkaa ku hela baan doonayaa sidaa tan kama raba haddaad leeday waa masalo kale laakiin hal hiya aakhiru wasiila inay gaadhsiinaysaa ila alxukm baan leeyahay waxaan leenaha maya markaa waxaa kugu filan inqilaab yaroo lagu dabero haddaad adigu inqilaabka dabartana oo adigu aada inqilaabka dhigtana waa la mid waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdaan waxaanaad sheegayso dee adunba khayaalkaaga ka sawirtaye sawti caalamulislaam inta inqilaabadu ka dhacan maaha xukumi jireen ma iyaynu ka caqli yarna siyaad barraanu ka liidanaa inaad tidhahdaa laga yaabaa intaanu inqilaabka dhigno dhag kaga siino ayaynu weliba xukumaynaa inqilaabaadka caalam alislaami ka dhaca waxay ahayd thawraat mudabbara inqilaabaad mudabbara oo laga soo shaqeeyey iyagu kumay fakeri jirine waa loogu soo fakeri jiray inqilaabku inuu dhacayo ama baytul abyad ama baytul axmer baa laga soo go-aamin jiray guriga cas iyo guriga cadbiduun baa inqilaab ka soo go-aamin jiray inqilaabku maalintuu dhaco ayaa waxaa la keeni jiray xoog milatari oo ciidan loo sameeyo oo hub la siiyo oo loo tababaro oo kawaadir siyaasiyiina loo sameeyo oo shuuciyadda loo baro oo dhaqaalaha laga kaalmeeyo oo tacliinta laga kaalmeeyo wax walba laga kaalmeeyo waxay dawlad rag u wakiilee dee may ahayn dawladda iyagu leeyihiin nin bay u wakiil ahaayeen dabeetana waxay ahaayeen dad lagu shaqaysto waxaa laga yaaba maanta inaad tidhahdaan bal muslimiintu maxay bosniya ugu dagaalamayen oo muslimka ma dawladda meesha joogta waxay u dagaalantaa meel la doortay mise danbay meesha ku nin baa meesha dhigtay ee ninkii wuxuu yidha hadduu samee bay dee samaynaysa maaha dawladda tani dawlad iyadu intay fekertay dhisantoo daatadeeda ku taagan ee waa dawlad loo fakero rag intay tadbiir iyo takhtiid u dejiyeen baytulabyad oo baytlaxmar laga keenay malaahimka baytulabyadkee wada noqday kii casaano caddaa baa la yidhi kii bariga ku yaalay isna waa caddaaday baytulabyadkaasay ka imanaysaa waxaan leenahay marka iyagu waxay helayeen sanad khaarijiya oo daqdiya dadkoo shicibka cadaadiya inta cadaadi karaan waa laga yaabaa in cadaadisku uu socon waayo muddo marku joogo shacabku cabudho oo dabeetana fulkaano dambe qarxootii dhacdo laakiin nimanka iyagu way yaqaanin si ay isticmaalaanoo dee kani hadduu dhaco dan kama lehe waa inay mid kale ka dambe dhacayay lasii qabsadaanba markay arkaan kan inuu malfuud yahay oo la tufaya aan meesha lagu haynaynin ku kalay sii dabaraanoo intaa ka kalena iyagunbaaba ka horeeyey idan waa xamiir dameerka rido dameerkee weeyaan marka dameerku dhaafaba waa dameertaani weligaaba adugu kii hore la codhe siyaad baraa ka sibey makmaka dameer maalinta ku dhaafaba waa dameer taani iyo una meel kale laga soo raray idan lucabkan siyaasiga caalamiga ah rag baa cayaarayo gacanta ugu haya madaxdan iyo dawladahana ay sheegaysaa rag baa meesha dhigtay muslimkana aa leedihin maxaa loogu gargaari waayey kaad gargaarka ka filaysaa ninbuu wakiilu iyo u meesha fadhiya waa kuwa maanta yidhaahda ka waran baa la yidhi dagaalka bosniya khadaafa markaasuu yidhi sirbiguna waa asdiqaa'una buu yidhi muslimiintuna waa akhwaaruna ahy caqliyatu sirbiguna buu yidhi waa sidiiqyadii muslimiintuna waa walaaladii buu yidhi yacni qolaan isku reeranunbaa ismaagmaagaysa weeyaane wax dhibaato badan meesha kama jiraan waxaan uga jeedaa dadkan dad baa meesha dhigtay haddaa idinku waa haysataan digtayta reer galbeed ku madax adayga inuu yahay iyo waxaynu iyo waa sheeke aan jirin waa sida adiga lagu tuso waayo shacabka waxaa laga yaaba tawraadkoodu inay degdegaan hadday xaqiiqada ninkan ogaadaan shacabka jahla haysta waa masaakiin dacafa idinna waa gaalaysiinaysaan oma ogidin waa dacaf aan waxba kala ogeyn oo haysta ninka nin fiican ninkana rag baa meesha dhigtay aadna odhan kari weyda war ninku idinka maaha ee waxaad leedahay ninkay raacino waa gaalo war shacabku gaalo maaha waa masaakiin meesha jooga ka reeb oo ka dhici waa haflay ku jiraan waxaan leenahay waxaa jirta marka haddaad inqilaabadu ay liibaanaan inqilaabadan rag baa dhigta oo dowladaa ka dambeeyo dadba adigu markaad inqilaabka dhigta ayaa kaa dambeeya labadii cilmaani markay shacabka hogaamiyaan ay yidhaahdaan roodhaanu doonaynaa iyo garow baanu doonaynaa soomaaliyaad maanta ka dhigtay inqilaabba waad qabsatay markaad qabsataa baddoo dhan laga xidhay dabeetana qurusba wuu soo geli waayey markaad raashinba soo geli waayo maxay yeelayaan bay kula tay soomaalidu waa dad iska juhaloo caamo iska liito masaakiinoo lucbada dunida ka jirtaa waxba ka ogeyno iimaankooda xad salaaba aanu gaadhin maxaan iyaga u odhanaya innagaanu iimaankeennu xad gaadhin imisaa kabashkabashleeyey markay dhibaatadu badatay ama siyaad barre waktigiisi markuu cadaadisku bato ama duwalkan caalamka islaamiga imise nin weynoo ay taqaaneen baa dhacayoo la waayey idan nabad intay nabadi joogtaa ninba laba nin leegiyay bay soomaalidu tidhaahdaa nabadda markay joogto dadku waa wada xarfaane markay laakiin cunaa laysku dhego dadka aad moodaysay inay iimaanku cirka wada marayo unbaad hareerahaaga ka waayi dabeetana wuxuunbaad arkiu shacabkii lagaala hoos baxay oo mudaharaadka wadaoo roodhidii baanu weynay iyo garow ma haysanno iyo beriisna nimanka kanise waddankaba u qabsadee jawaan beriisaba mayman marka la idhaahdo adugu xaggaad bariiska ka keenaysaa ma dawlad islaamiya kuu maqan mise waxaad odhanaysaa waar gaajood oo shacab abi aalib gala oo nebiga markii in lagu sameeyey way la galeenoo gaajay ogoladeenoo sharaftidooda wakaasiyo waa inxisaar iqtisaadiya wax walbaa lagu sameeyo god bay khandaq bay isku wareejiyeen haswat alaxzaab oo gaajay nafti ka baxdo saxaabaa nebiga u yimi oo gaajo ka cabanaya bil bay god qodayeen shitaa dhaxantu ay dhacayso berafka aada yaabto sacuudiga waa soo wada marteen ama in badan ba aragteen madiino dhaxanta ka dhacayso ay shitaa taagantao dhaxanta ay saa u dhacayso ayay bil god kaa qodayeen habeen iyo maalinba ka shaqaynayeen oo nin walba intaasoo mitirinta loo qayday la yidhi ciidanka maka ka soo duulaya soo socdee lukahay intaanuna soo gaadhin godka intaa leg waa inaad adigu dhammaystirtaa oo nin weliba god kaa qodayo u dhammaystirayaanu waxba haysanin oo habeen iyo maalinba ay soo jeedeen oo gaajadii markii boggu isku dhegay ayay dhagxan ku xidheen calooshooda intay dhagax laabteen bay caloosha ku xidheen talxa u yimo dhagax caloosha ku xidhan markaasuu yidhi yaa rasuulalahi naftii baana haysata intuu beerka ka qaaday marada buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo markaan waxba samayn kari waayo dhagax baan caloosha ku xidhay nebiguna intuu beer ka qaaday buu wuxuu yidhi aniga labaa igu xidhan adiga xabad baa kuu xidhan labaa u xidhnaa nebiga calayhi salaatu wasalaam markaad inqilaabka dhigtee meesha qabsatid ee cunaqabatayn lagugu sameeyo dhaqaaliyo siyaasiya meel walba cunaa lagaaga dhego ee aada isku soo hadhaan adiga iyo dadkii ee dadkii mustawihee aada moodaysay inay joogaan aada ka weydo shalay waxay isla ahayd cilmaaniyiinta kaa raaci maayaan ama gaalada kaa raaci maayaan ama caynkan kuguyi samayn maayaan aada booskii ka weydo ee mudaharaadadu isjiidhaan ee ay degi waayaan dawladda jirtaa waa kee waad dhacaysaa unadna idan waad dhacaysaa waa qasab inaad dhacdaa waxaan leeyahay marka aariiq alakhiir ma aha ariiq inqilaabiya isaguna mana aha kan ama labadaba ciladaasa ka muuqata yaan odhanin maahabe aan talada idinka idiin daayo laakiin anigu wuxuu maa jeclaya inaan idiin soo bandhigo bal sida waxay ila muuqdaan idinaa qiimaysateena bal halka idinkala baxdo aragteeni dariiqadanina waa taa waayo waxaynu leenahay ariiqada inqilaabiga ah iyo ariiqadan kale ee dimuqraadiga ah dimuqraadiyadda mararka qaarkood darf yaroo mucayana xaadite markaa jirtaa xisbigaba uu ku helaa isagoo aan nolosha kale wuxuu ka qabo o dhan la ogeyn yani masale iqtisaadiya markaa taagan ama masale siyaasiya mowqifuu iska taago xisbi kale inuu ka taaga laga yaaba dadkuba mowqifkaa daraaddii inay ugu ridaan iyadoo aan la eegin nolosha kale wuxuu ka leeyo o dhan calaa kulli xaal waxaan leeyahay codka qofka waa la heli karaa ama iimaan kaga helo ama siyaasiya kaga helo ama saa doonta kaga helo qof cod waa laga soo qaadan karaa laakiin waxaan idin leeyahay alcaaifa addiiniya waa laga yaaba markaad tirahdaan waa xisbi islaamiya o islaamka xukumayaan dadka laga helo caaifa islaamiya waayo dadka islaamnimada kama madhna jahlaa dadka haysta laakiin caaطifadii islaamiga ayd iyo deenumaraaqoodkii dadka weli way leeyihin laa ilaha ila allahu muxamedun rasuululah bay leeyihin salaadii bay tukanayaan zakadii bay oogayaan xajkii bay tegayaan waxaasoo dhan bay kula ogol yihin waa dad muslimiina laakiin waxaan leeyahay laa ilaha illa allahda intay ka yaqaanin iyo intaanay ka aqoon baa kala badan yacnii jahli badan baa ku sugan mabda'i wuu kula ogolyo jahli badan baa mabda'a kaga sugan waayo wuxuu moodaya in sidanna la ahaan karo islaamna la ahaan karo waxaan leenahay marka caaifada iyo qaacida alislaamiya waa kala nooc shacab far kuu taaga waad helaysaa shacabse kula geeriyooda waa adagta icطaau sawt wاlmowtu fii sabiili اllahi shataan inuu qofka codka ku siiyo ma islaam baad nagu xukumaysaa oo gaaladii waxaaso dhan waad naga dhicinaysaa nin fiican baa tafadal oo kugu rid inuu codka ku siiyo iyo marka cunaa lagugu dhego inuu wax kaa dhicinayo kaa furfurayo waa laba aada u kala fog waa laba kala dheer aada iyo aada iyo aada u kala durugsan waxaan leenahay in lagu kadsoomo maaha dariiqo kalaa soo hadhay oo jihaadkiiya intaanan jihaadka ka warramin malaa erayga sharaxiisiiyo saa loo arkayo isaga laftiisa balaa waa lagu kala gedisan yahay intaanan isaga ka warrabin waxaan leeyahay in qaacido islaamiya la dhiso oo ummadda tan xejisa oo islaamnimada ilaalisa oo haddaad dimuqraadiya ku timaaddo marka lagu gilgilo wax kaa dhicisa oo haddaad wax soo inqilaabtay markaad meesha qabato wax kaa dhicisa oo haddaad jihaatamayso kuu nusraysa qaacidadaasoo aada hesho mooyaane tasawuraadkaagu meel suka weeyaan anugu kuuma tilmaamaya ka saxa ah laakiin aragtidaydaa kuu soo bandhigaya qaacidadaasoo aada hesho mooyaane wixii ka soo hadhaa degdeg bay u egyihin nebigu calayhi salaatu wasalaam sida daraaddeed buu saddex iyo toban sannadood maka fadhiyey oo la dhibayo la tumayo la cadaadinayo wax kasta lagu samaynayay oo ay saxaabadu si kasta loo galay oo toorjarkay arkeen ay arag oo iyagoo nool la xabaal nololiyey iyagoo nool aanay waxba la noolayn ee ruuxdooda qudhi noolay oo dhibaatadu markay ka badatay intay nebiga u yimaadaan calayhi salaatu wasalaam ay lahaayeen alaa tastansir lana yaa rasuula allah ilaahay rasuulkiisiiyo maad nusro noo weydiisi ilaahay maad noo weydiisid inuu noo gargaaro dhibaatadii badatay mashkiladii adkaatay xoog badan wax iskaga dhicinna ma muuqato dagaalkii nebigu u diiday oo yidhi ha dagaalamina markaasu intay nebiga u yimaadeen lahayna alaa tastansir lana yaa rasuula allah ilaahay rasuulkiisiyo maad alle nusro noo weydiisi wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam nebigu intuu dhaartu wuxuu u tilmaamay diinta tan buu yidhi ilaahay baan ku dhaartay alla wuu dhammaystirayaa dhulkanna wuu makansiinayaa haadaa huwa almabda diinta nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartee diinta tan alla wuu makansiinayaa oo dhulka way degaysaa oo suuli mayso gabadha sanaca ama maw deganina way soo lugaynaysaa oo makay imanaysaa iyadoo ilaahay subxaana wa tacaala uun ka cabsanaysaa eyge yeygo ay adhiga ka ceshata yacnii wax kaloo ay ka baqaysaa iyadaanay jirin yacnii xoogga islaamigii saasuu noqonayaa walaakinakum qowmun tastacjiluun buu nebigu yidhi alayh salaatu wasalaam walaakinakum qowmun tastacjiluun laakiin waxaad tihiin buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam duul degdegaya waa dheeraynaysaan buu nebigu leeyahay diintan anaa huba buu nebigu leeyahy inuu ilaahay u gargaarayo inay imanayso waliamrin maa buu maxamed qutub leeyahay ilaahay ha ka abaal mariye ayaa qur-aankii ku soo degay maka oo dhami buu yidhi ma sheegin saxaabadu inay nasri helayso saxaabadu inay nasri helayso waxaa ka warramay oo keliya buu yidhi qur-aankii madiine ku soo degey qur-aanka maka ku soo degay oo dhammi wuxuun buu tilmaamayay in diinta tan alle makan siinayo oo ay diintu guulaysanayso yacnii mabda-u inuu guulaysanayo laakiin fii xayaatihim ama iyagu intay nool yihiin saxaabada tani inay diintu guulaysanayso qur-aankii ku soo degay maka oo dhammi muu tilmaamay bal ee waxaa soo degaysay buu leeyahy in nebiga lagu lahaa waimaa nuriyannaka bacda aladii naciduhum yacnii in ilaah ilaah subxaana wa tacaala inaanu ku tusinno haddaanu ku tusinno waxyaabaha aanu kuu yaboohayno iyo haddaanu ku hoobsannoba baa ilaahay leeyahy kaanamaa loo tilmaamaya ina labadaba suurtageliyiin waxaan leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam qaacida buu rabeeyey rijaal buu rabeeyey rijaal noqday maxay tiirarkii ay ummaddu isku taagtay gurigan markaad dhisayso gurigu wuxuu ka kooban yahay leban iyo jaajuur iyo wax la mid ah iyo shub iyo sabad haddaad leban iyo jaajuur guri dheer oo dabaq oo dhowr dabaqaad tidhaahda ka samee markaad in seeska hoose soo wadee wadee halka maraysaba inta sare markaad istidhaahdo saar ayuunbu dumaya lanhaar albunyaan waa inuu dumaa markaad isa saarto saartaba laakiin haddii bilariska loo taago marka hore hadduu bilaris helo kaabadaa haddaad u adkayso oo injineer khabiiriintu helow kaabada u dhiso oo sabadda u shubo oo sabadda dhammeeyo oo guriga dhismihiisii uu taago isagoo noocaasiya kadibna jaajuurka iyo dhoobada iyo waxa loo baahan inu hareeraa kaga dhiso markaana gurigu wuu taagnaanaya idan nebigu calayhi salaatu wasalaam bilariskay ummaddu ku taagnayd buu tarbiyeynayay markii hore wuxuu isku dayayay inuu qaacida u helo ardiyo ay ka duuli karaan dhul inay helaan horta ay degaan oo sultatiisa helaan oo ku xoogaystaan oo tamar yeeshaan kadibna inay halkaasi difaacaan oo dhiciyaan kadibna ay diinta ka duulaan oo wax ka qabtaan waxaan leeyahay akhi fillaah wuxuu tarbiyeeyey dadka nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaa ay ay ka garteen faclam annahu laa ilaaha ila allah واstakfir lidنbika وlilmuؤminiin ilaa y ay cilmi u yeesheen laa ilaaha ila اllahu muxamadu rasuulu الlah iyo waxay tilmaamaysay oo dhan ilaa iyo ay soo baxday qaacidadii islaamiga ee loo baahnaa waxay leenaha arrintu ma aha degdegtaa moodaysaan wax kuma dhismaan cumru shucuub iyo cumru linsaan waa laba haddaad cimrigaaga ku qiimayso shacabka waa waxa qaldanoo tidhaa labaatan sana hor joogna konton sannadood baanu taagnayna may dawlada dhalata haddaad sila soo taag cumru shucuub iyo cumri lumam oo wax kala nooca ummaduhu maalin qurhana ma dumaan ee sida geedka xarku u galee maalinba inuu soo cunabo maalinba inu soo socotaa socotaa markaan u dambayse habashka ay tidhaahdo waa maraan waxba ka taagnayn ummaduhu maalinna kuma dhismaan oo inta maalin un qole tadbiir yar samayso dheg wax ka siiso wax waliba ma sallaxmaan ee cumriga ummaddu uu ka gedisayi ummaduhu waa wax daday u daalaan oo u soo jeedaan oo u fakaraan oo in badan u xiiqaan oo dabeetana jiilba jiil u dhiibo ilaa ayaa ay gaadho xooggeeda iyo mataanteeda horumarka yurub yaalliya waxa kane maalin inta la fakaruun iskama dhalan ee rag baa rag u dhiibay oo isgaadhsiiyey ilaa iyo xoogga kani intuu inta ka leekaanayay waxaan leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa qul haadihi sabiilii adcuu ila allah calaa basiira kaasi buu nebigu yidhi waa ilaahay jidkiisii laakiin adcuu calىa basiira laabudda min basiira xamaasku yoyna qaadin xamaaska shabaabnimo yoyna qaadin laabudda min basiira inay meesha jirto daashe wakti badanna waa fadhideen malaa ilaa maanta o dhan waa soo fadhideen baan rajaynaya hadalka badanina inta hore intiisa dambe ilowsiinaysa waxyaabaan ku socdayna igama dhadhawaa haddaad dul qaadan kari weydaani tilmaama aan joojiye mase dhammaanaysaan u malaynaya inay idinku joojisaan mooyaane waayo ummad masiirkeed ayaanan rabin inay cayaar ku dunto caalam alislaami dimuqraadiyad baa laga galay iyada ay xaraka alislaamiya tahay jaanibka daciifka ah ama aqaliyada ay tahy baarlamaanka dimuqraadiyad baa la galay iyadoo ay aqlabiyo yar leeday yani iyadoo ay aqaliyada tahy masar iyo meelo badan bay ka dhacday iyadoo aqlabiyad yar leedahay urdun iyo meelo badan bay ka dhacdo iyadoo maxay ay leedahay aqlabiya saaxiqa aljeeriya ka dhacda haddii aan ka waramay dimuquraadiyad iyo inqilaab waan idhi in shacabkani xad gaadho u bislaado mooyaane ma suurtagal aha inay iyagu noqdaan wasiilada u dambaysa ee dadka ka lagu taago darfigaynu hadda joogno aan mala jihaadkana u eecda haddaba jihaadka xaraka alislaamiya dhul badan bay ka jihaaday shabaabka maskaxdooda malaka u dambeeyuun baaba ku qafilan ee afghanistan laakiin meelo badan baa laga jihaaday hadday tahay wakhtiyadii isticmaarka iyo kuwii la soo jihaday cumar almukhtaar ibnu baadiis iyo raggii la halmaalay hadday tahay kuwii ka dambeeyey falastiin ka dhacay oo ay dagaalameen xaraka alislaamiya iyadoo ku hoos jirta qiyaado ka sarraysa dowladnimo ayay yeesheen katiibadoodii dagaalamaysay xaraka alislaamiya waxay kaloo dagaalameen iyagoo keligood gaar u baxay oo yidhi duwalna cidna hoos hosgelmayna waanu diriraynaa sidii suuriya ka dhacday xaraka alislaamiya way dagaalantay iyadoo shacabka qiyaadadiisuun matelaysa laakiin aan dagaalka keligeed gelin sidii afghanistaan ka dhacday maxaa u dhexeeya dagaalladay gashay intaanan taa sharxin waxa u dhaxeeya dagaalka afghanistan muxuu u guulaystay ee kii suuriya u guulaysan waaye ama kii falastiin u guulaysan waaye amase se maxaa ay cilmaaniyiin uga daba timi xarakaadkii islaamiga ee taxaruriga ahaa ee wada jihaadee ingiriis iyo mustacmar oo dhan kiciyey maxaa keenay inta la jihaado la jihaado la jihaado oo gaal la kiciyo in waaxid cilmaanun haddana dawladda u qabsaday sidii xarakaadkii taxaruriga dhammaanteed caalam alislaami ma cilmaaniyiin baa xoraysay baa u malaynaysaan dad muslimiina xoreeyey oo bele jihaatamay oo naf iyo maalba u huray laakiin midhahoodii waxaa goostay cilmaaniyiin markay gaar u baxeen ee yidhaahdeen koox oo dhan inaga saarana way dagaalameen laakiin xaq baa loo leeyahy in la aamusiiyo waxaan ku soo koobayaa weedha tan leeya anoo wakti u holo gaaray ku macaanaan lahayd laakiin aan soo koobo haddaynu nolosha dib u kulanno waa laga yaabaa iyadoo ballaadhan aynu ka wada hadalleen waxaan leeyahay waxaa kala nooca ah. in shay aa u fiirsataan marka hore jihaadka maxaa la yidhaahdaa yaa lala jihaadaa yaa loo jihaadaa maxaa loo jihaadaa goormaa la jihaadaa waa su-aalo u baahan in la isweydiiyo aljihaad waa kelimo aada u macno badan duuduub ahaan kelimaة اljihaad waa badl اljahdi fii sabiili الlah waa ilaahay dartii oo loo bixiyo juhdigaagoo dhan aada u bixiso mar hadduu noocayay wuu tiro badan yihi ibn اlqayim aljawsi fii zaadih ayaa wuxuu ku leeyay kitaabka jihaadkii iyo ghazawaadkii nebiga markuu ka warramayo saddex iyo toban nooc buu jihaadku u qaybsamaa buu yidhi markaasuu wuxuu ku bilaabay aayadda qur'aan ee ilaahay leeya walow shi'naa labacatnaa fii kuli qaryati nadiira falaa tuطici اlkaafiriin wajaahidhum bihi jihaadan kabiira intuu ku bilaabay aayaddaasi ayuu saddex iyo toban qaybood u qaybiyey markuu saddex iyo toban qaybood u qaybiyey ayuu yidhi saddex iyo tobankaa martabadoodba nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka dagaal galay buu yidhi saa daraaddeed buu u yahay buu leeyahy afdal mujaahid dabeetana intuu soo waday buu yidhi fa haadihi halaaثata cashra martaba min aljihaad waman maata walam yaqzu walam yuxadid nafsahu bilgazw maata calىa shucbatin min الnifaaq waa saddex iyo tobane buu yidhi ninka saddex iyo tobankaa midna geli waayey ee naftiisa ugu warrami waayey inay gasho ee geeriyooday buu yidhi wuxuu ku geeriyooday shucba min الnifaaq waxa isweydiintale laakiin alcaalim maxamed nuur qawi sheekh الsoomaaliya oo su-aalahan ka jawaabaya wuxuu yidhi jihaadku buu yidhi fii kulli xaalaati nebiga calayhi salaatu wasalaam maraatib buu soo maray buu leeyahy mar la oggolaa mar la diidanaa mar la oggolaa mar la amray iyo mar la waajib yeeloo la yidhi cid walba la dagaalamo cid badan inta loo tilmaamay wuxuu yidhi jihaadku xaalaadkiisa marka cumuuman muslimiinta oo dhan lagu oga fii kulli xaalaatihi waa fard ee wuxuunbuu u qaybsamaa maruu fardu kifaaya yahay iyo maruu fardu cayn yahay laakiin wuxuu yidhi jihaadku muqawamaat buu u baahan yaho ka horeeya muqawamaadka jihaadku uu u baahan yahy waxaa u horeysa buu yidhi hijrat اlqalb ama in dadka iimaan lagu tarbiyayo ama binaaءi اlqaacida الsulba maa yusamiihi ibni qطb sayidki iyo maxamed ilaahay u naxariista labadoodabe waxa uu tilmaamaya qaacida sulba oo la helo mooyaane inaan la jihaatamin dabeetana wuxuu yidhi hijra jasadiya baa ku xigta buu leeyay oo ah in la helo qaacido dhuleed oo laga dagaal galo nebigu marka hore intaanu dagaal gelin wuxuu takwiiniyey dowladdiisi iyo wixiisi ama qaacido dhuleed oo uu ka indilaaqi kalu helay aaniyan waxa loo saddexaad buu yidhi waxaa loo baahanyay mujtamacii iyo dhulkii marka laysla helo in tadriibaadkii caskariga iyo wixii loo baahnaa lala yimaado yaa lala dirirayaa buu yidhi qur-aankun baan akrinayaa buu yidhi waqaatilu lmushrikiina kaafa kama yuqaatiluunakum kaafa قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يالونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة الكفار وأهل الكتاب والمشركون صدح saddexdaa qoluu qur-aanku tilmaamo ama almunaafiqiin qaab kaloo loola dagaalamaabuu iyagana qur-aanku tilmaamo waa qitaalkanan ka warramaya jihaad oo dhan maaha alqitaalu fii sabiili illah dabeetana intuu soo waday buu wuxuu yidhi shucuubta maanta muslimka ah buu yidhi waa jahala bayinana kuma dulqumin dadkuna may gaadhin inay bayinadii gaadhsiiyaan waa muslimuun jahala buu yidhi saddexdaa midna ma galaan dabeetana lala diriiri maayo kaasi waa ra'yigii callaama moxamed qawi waxba kuma darsan anugu callaama shariif cabdinuur wuxuu leeyahy ra'yi kaa la mida ah. markaan ka imaaddo alqadaaya alfiqhiya waxaan u baahnaa inaan ka warramo masaa'il ka gedisan waxaasoo dhan waayo fiqiga waynu murmaynaaye inaan meel kale wax idinka tusiyaabaan doonaya idan waxaan rabay inaan idin tusiyo althawaabit wاlmutagayiraati fi اljihaad اlislaamiy maxaa haabita jihaadka islaamiga oo aan bannaanayn in marnaba hoos looga dhaco ama si aan laga tegin maxaase mutagayiroo ijtihaadka aqbala oo aan si kale ay suurtoobi karta mise waxa weeyaan jihaadku qori qaad oo faranta hore un istaag ma jira wax haabit oo aan diinta ogolayn inaad dib uga dhacda mase jira wax mutagayir oo waxyaabo badan xamila waktigaan haystaa iguma filla saa daraaddeed ma rabo inaan mawduuca galo laakiin cumuuman waxaan leeyahay tajribada caalamulislaami ka dhacday waxaa faraqa u dhexeeya ugu weynuuyey midna ummad baa dagaalantay midna xarakaa dagaalantay fii suuriya xarakaa dagaalantay xumaah wixii ka dhacayna waa ogti fii afghanistan xaraka may dagaalamine way hogaamisay shacab baa dagaalamay shacab ilaahay khayra siiye waa lay kordhiyey laakiin idinku may kordhiseen waxaan leeyahay aan soo duubo warkayga dhan aan isku darsado jihaadku waa darwatu sanaami اlislaam camalka jihaadigiina waa nihaayat اlmaaaf biاnnisba lijamiici اljuhuud الraamiya ilaa nusrat اlislaam waa meesha ugu dambaysa juhuudda la ysugu geynayo in loogu gargaaro islaamka ee xukuumad islaamiya lagu dhigo dadka colka islaamka u ahina booskooda intay kuu baneeyaan ku odhan maayaan fadal taa ha sugi waxaad sugaysaa inta mar lagu idhaaha fadal bal hadda kaalayadirna isku dayo xukumka inaad dabeetana fadashaan oo dawlad islaamiya dhigtaan taa iyada hau ha u fekerin laakiin waxaynu leenahay in kastoo camalka siyaasigaahi masaalix badan uu muujin karo mafaasid badanna uu faydi karo inhiyaaraad badanoo lagu dhici lahna uu kaa badbaadin karo dowladda islaamiga aynu raadinaynaa xoog muslimo u diriro ay hesho mooyaane dhismi mayso jihaadna wuxuu ku gebagaboobaa marka xooggaa loo hele wakhtigeeda ay tagto annasr aw ashahaada ilaahayna wuxuu leeya ya ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calى tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim tu'minuuna biاllahi warasuulih watujaahiduuna fii sabiili اllahi biamwaalikum waanfusikum dalikum khayru lakum in kuntum taclamuun waxaynu leenahay jihaadku markuu martabadaa leeyahay hawaabit iyo mutagayiraat buu leeyahay wax sugan oo aan isbedelin iyo wax isbedbedela buu leeyahy wax loo baahan yahay in in badan laga fakero iyo wax qasab oo in la sameeyo u leekeeyey haddii laga tago wataan shalay soo tilmaamay jus ka mida islaamka waxaa ka ratibma xadiid alciina iyo aayaadkii qur-aanka waataan idiin tilmaamayay waxaan leeyahay marka tawaabidda jihaadka islaamiga ama dagaalka tawaabiddiisa waxaa ka mid a ah maalan masaa'il ay muslimiintu in badan ama shabaabku daliishadaan salaf iyo a'immadoo dhammi waxay isku waafaqsantay axkaamta islaamkaee waajibkaa ah cidda diidan in lala dagaalamo ilaa ay xaqa u noqonayaan saasi waxaa ku guntamay bay yidhaahdaan ijmaaci saxaaba dagaalkii lagu qaaday maanicii dadkii zakada diiday iyagoo laakiin salafku ay isku khilaafsan yihin ma kownihim kafara mise kownihim yacnii inay diideen xukm islaamiyo yani qasaba buqaat ay yihiin oo kale miyay gaaloobeen mise may gaaloobin waa mas'ala yani ikhtilaafu ka jiro laakiin in la dagaalamo ijmac baa ku guntamay sidaa daraaddeed buu xaafidka ibnu xajar markuu sharxayo wuxuu leeyahy awalan bukhaara baab wuxuu uga dhigaya baabu qitaalu man abaa qubuuli اlfaraa'idi wamaa nusibu ila ridda waa baabu qitaal laakiin baabu qitaal man abaa qubuuli اlfaraa'id wamaa nusibu ila ridda in lala dagaalamo kuwa diidan faradka iyo wixii loo nisbeeyey riddaa buu yidhi ibnu xajar markuu sharxayana wuxuu yidhi ay jawaazu qatli man imtanaca min iltizaami alaxkaami alwaajiba waalcamali biha imaamu malik fii muwaطa'i wuxuu ku leeyahy isna alamru cindana fii man manaca fariida min faraa'id اllahi tacaala falam yastaطic اlmuslimuuna akhdaha minhu kana xaqa calayhim jihaadu ibnu taymiya wuxuu leeyahy kulu طaa'ifaة kharajat can shariica min sharaa'ic اlislaam الظaahiraةi اlmutawaatira fainahu yajib qitaaluha biitifaaqi a'imaةi اlmuslimiin qaatiluuhum xataa laa takuna fitna wayakuna اdiinu kulluhu lilah laakiin waxaynu leenahay waxa kani waxay u baahan tahay istayfaaءi الshuruuط الsharciya inay shuruudeeda sharcigaa wadato dagaalanoo keliya maaha shuruudeeda sharcigaa waa inay wadataa waayo adigu mushrik soo banbaxay lama dagaalamay sidoo mushrikiin iyo muslimiin looma kala soocmin xarakada islaamigii maanta kay ku nooshayna maaha tuu nebigu la noolaa jamaacadii nebigu cidday matelaysayna adigu ma matashid jamaacada nebigu waxay ahayd jamaacat almuslimiin se jamaaca min almuslimiin baa muslim kale ma jirine nebiga wixii muslim oo dham isagay la socdeen wixii gaalina dhan bay joogeen laakiin adigu waxaa tahay طaa'ifa min aلطawaa'if اlislaamiya koox yaroo ka mida muslimiinta waxaa jooga kuwo kooxo kaloo muslimiin oo faahimiina iyo kooxo kaloo muslimiin oo jaahiliina labadaba way joogaan ciddaa ka soo horaysa gaalada ama ahli اlcaqaa'idka yani cilmaaniinta waa ka fara waa ahli اlcaqaa'id laakiin ahli اlcaqaa'idka waxaa ka soo horeeya طaa'ifo kaloo jahala min ashacba muslimuun ah laakiin waa طaa'ifa jaahilka ah islaamka uu ku gabanaya cilmaanigu can jahlin buu adigii islaamka sheeganaya qoorta kaaga goynayo isagoo raa raacaya mid kaloo munaafaqa haddana wuxuu ku leeyahy kani waa munaafiqo nin fiican maaha haddaa maxaad ka kale u dilaysa aduu kana munaafiqa maxaad muslimka ugu heelin weyda munaafiqnimadiisana yani jahligiisu xadkiisa xadkaasuu gaadhay qabinimadiisa inuu waaxid munaafaqa kaa raaco isagoo maxay adigu aad kii muslimkee saxaa tahay idan waxaan idinkula talinayaa nusuusta calaa iطlaaqiha inaydan istidlaalin ee duruufta iyo zamaanka iyo makaanka iyo dadka iyo bi-ada ah wax badan u fiirsataan nusuus ilfuqahaa hadday tahy oo shabaabku markay rabaan inay xujo ka urursadaan ibnu taymiya ibnu lqayim ibnu xajar xafaadda ay soo ururiyaan aqwaashooda laakiin aan la soo raacin wadcigay ku yidhaahdeen wadcigii ay ku yidhaahdeen iyo darfigay waxa kani jireen waa kala nooc iyo wadcigaad adigu rabto inaad ku dabaqdo waanigii shalay tilmaamayay qowlka sheekhu haddii wakhtigiisa la dhaafiyo iyo meeshiisa in isaga laftiisa uu ka ratimi karto mashaakil tiro badan waxaan leeyahay markaasi asalku wuxuu yihi iraaqatu dimaa dhiigga daadintiisu waa amrun cadiimun fi lislaam waa arrin aada u weyn waxaa taqaanin inaynu mujtamac islaamka u nisbo sheegto laakiin jaahiliina dhex soconno waxaa muhima markaas inaad taxaquqdo oo iska hubiso kanaad nafta ka goynaysaa inuu yahay kii xaq mudnaa in nafta laga jaro inuu yahay waa inaad hubtaa waa ilaa shareecada islaamiga waxay tilmaamaysaa xuduudda in shubahaadka lagu rafciyo yacni inaad hadday shubahaad jiraan meesha inaad xuduud la soo roori karin oo aanad oofin karin idan waa inaad iska hubtaa islaamkii waa maqan yihi in loo dhintoo nafiya maal loo huraana shakhsiyan waa wasiiladan ku qanacsanay laakiin adaad la nooshay iyo meeshaad maaxaysaa ma aha meel kala soocantoo gaal iyo muslim layey ma aha gaal iyo muslim ee waxa weeyaan meel walaaqan waxaabay u egtay malaa xadiidkii nebiga laga warinayey ee tilmaamayay wakti in la gaari doono inay subaxaysan doonaan iyagoo islaam oo galabaysan doonaan iyagoo galo wahlumajara waxaan leeyahay hadday shubha jirto qofka xaq looguma le in la dilo shubhadaasi xataa hadday tahay shubahaad fudud ama shubha jahliya xataa hadday tahay maalan ibnu taymiya wuxuu ku tilmaamaya jahamiyada inuu ugu cudur daarayo low qultu biqowlikum lakafartu walakinii laa ukafirukum liannakum tajhaluun waxaa leedihin haddaan anugu idhaahda buu yidhi waxaana ku hadlaysaan waa gaalnimo haddaan idinkaga daba hadlo waan gaaloobaya laakiin idigu jahli baa idin haysta buu leeyahy ibnuulqayim ayaa la yidhi war kuwan xabaalaha baryaya ma la gaalaysiinaya markaasuu yidhi laa nukafiruhum lijahlihim waa ibnuulqayim ayaa la yidhi war kuwan xabaalaha nuquusha waxaan ka soo qaaday cabdalla cazaam fii ixdaa kutubi kuwan bay yidhaahdeen istikaasaadka la imanaya xabaalaha baryaya ma la gaalaysiinaya markaasuu yihi laa nukafiruhum lijahlihim ibnu cabdiwahaab ayaa waxaa la yidhi dadkan caabudo qubatulkawaas ma la gaalaysiinaya laa nukafiruhum liqilati man yucallimuhum buu yidhi gaalaysiin mayno waxa ku yar cidda waxbarta shaykhuna shariif cabdinuur oo aan rumaysnay inuu yahay ninka u qalmo maanta soomaaliya iftaa oo aan ka cilmi yarayn culammada maanta fatwoota laakiin soomaaliga ninka ahay cid kama dhalan ayaa wuxuu yidhi iyadoo as'ilo noocaasiyo la weydiinayo ayuu wuxuu ku tilmaamayaa dadka soomaaliyeed oo kale masalan buu yidhi jahli baa ku sugan jahliga ku sugani buu yidhi waa midaanu ugu cudur daarayno xaraka alislaamiyana may gaadhin weli inay bayinada ku dul sugto dadka kan ama bayino rasmiya kuma dul sugmin dadkan lidaalik buu yidhi waxaan ka cabsanayaa inaad gashaan haddaad laysaan man xamala calayna silaaxa falaysa mina waa qowlkii maxay shirif cabdinuur isagaan u nisbeeyey cajladiisoo oo duubanna waan idin hayaa haddaa u baahantihin codkiisiiy waxaan leeyahay dadkaynu dhex soconnaa maaha dad kala miirmoo gaaliya islaam u kala miirmay ee waxaynu dhex soconnaa maxay dad tukanayo haddana ku tooganaya ilaahay buu u fooraraa dee waxaan bilaash buu la foorfoorsanayaa bay kula tahy maxid buu istusaya maaduu xoole kaa doonaya maya waa iimaan ku jira waxaan keenay masaajidkee u la tukanaya haddana aduu ku dilaya yaa ka seexdee ninkan xadkan gaadhsiiyey waataan shalayta idiin sheegayey ninkan xabsiga wax ugu akhrimayay lahaa labadiinuba qur-aan baa sheegtaane qur-aanka sheekha weyn baanu qaadanaynaa buu yidhi ee wuxuun baan kaa ballan qaadaya markaan ana qur-aankan wax ka ogaado inaan aniga kitaabka noo kala warramin waxaan leeyahy istayfaa asharciya waa inuu la yimaadaa dagaalkaasi horti idinkuma diidani in noocaasoo dhan lala dagaalamayo culimmadu sheegaysay laakiin waa inuu wataa maxay waxyaabihii shareecadu ay u jidaysay waa inuu wataa shareecada waxaa ka mida bay culimmadu leeyihin cadamu lidraari bilumma inaanu keenin waxa ka mida bay yidhaahdaan inuu makhsuus ku yahay gaalada u fiirso culamaaء ilfiqi waxaa aragteen iyagoo ka warramaya hadday gaaladu intay muslimiin soo qabtaan ay tursi ka dhigtaan ay ka dhigtaan eh, gaashaan ay ka dhigtaan maxaa laga yeelaya oo in badan leeyiin hujuum lagu qaadi maayo waa gaaladii muslimka shaltar ka dhigtay shield bay ka dhigtay human shieldka waxaan ku magacaabaan hadday ka dhigtaan muslimiin maxaa la yeelaya waa masaa'il fiqiyo ay fuqahadu yacni si fiican uga warranto haada alxad markay joogto bal shacab dhan ka waran oo wax walba isugu jira waxaan leeyahay jihaadka waxyaabuu u baahanya waxaa ka mid a salaamati raaya raayada lagu hoos dagaalamaya inay tahay mid islaamnimo ka muuqato raaya taxta raaya camiya inaan dagaalka lagu gelin raaya casabiya aw qowmiya aw wixii la inaan dagaalka lagu hoos gelin man qutila taxta raayati camiya yansur ilcasabiya wayaqdib lilcasabiya faqatlathu jaahiliya buu nebigu ku tilmaamaya calayh الsalaatu wasalaam alxadiid haabit ninka kaasi ku hoos dagaalama inuu dilkiisu uu jaahili yahay buu nebigu ku tilmaamaya waxaan leeyahay waxyaabaha culammadu ay leeyihin sharciga ay u baahan tahay waxaa ka mid ah halabat اlmaslaxa halabat اlmaslaxa u tacbiirkan acmaasha jihaadigii maaha acmaal intixaariya maxaa la yidhaha acmaal nafska qabashoah shahaado qura maaha waxaa la doonaya maaha aan dagaalka galloo ku dhimano shahaado hella maaha waxba cid kale ha rabshina kelimatu xaq baa lagu geeriyoodaa shahiidnimo aad ku helaysaa hadday shahaado un tahay xaqa ha qarinina adigu xaquu la taagno midku dila waayimay sidee hadaad shahaado doonayso waxaad raadinaysaa shahaado ay tahay xaqu yuu kaa libdhina dabada hay midku dila waayimay sida ama waad ku dhiman ama waad ku guulaysano meeshii baad gaadhaysaaye laakiin shahaado qura maaha maslaxaa jirta jihaadka loo waajibay maxaa loo yidhi nafta hala gooyo islaamku nafaa aada buu u qiimaysiiyey naftu waa wax aada ugu qiimo weyn islaamka maxaa islaamku u leeyahy naftu ha go'do ama taadan aad goynayso ama tan gaalkee la dilayo ilan dad badan baa meeshan ku lee'anaya maxaa nafta loo ogolaaday inay go'do waa maslaxa jirtaa ka dambayso waxa kani uu xaqiijinayo masaalixda maxaa ka mid ah idhaar iddiin baa ka mid ah inay diintu kor ku noqonayso hadday ku cidhib tirmayso ka waran waxaa ka mid ah ba'si alkaafiriin in lagu celinayo hadduu noqonayo inay kusii kibrayaan ka waran oo ay kuu helayaan un um sababe aan iyaga waxba laga dhibayn waxaa ka mid ah addafcu can اlmustadcafiin in la difaaco dadka muslimiinta ee mustadcafiinta ee la laynayo maxaa u daliila ilaahay wuxuu leeya waqaatiluuhum xataa laa takuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lilah idhaari اddiin waa inuu jira waa hadaf loo dagaalamo man qaatala litakuna kalimat اllahi hiya alculya waa hadaf loo dagaalamo faqaatiluu fii sabiili اllahi la tukallafu ila nafsak waxarid اlmu'miniin casa allahu an yakufa ba'sa aladiina kafaruu casa allahu an yakufa ba'sa aladiina kafaruu waa hadaf loo dagaalamo wma lakum la tuqaatiluuna fi sabiili اllahi wاlmustadcafiina min alrijaali wاlnisaءi wاlwildaan waa hadaf loo dagaalamo idan jihaadku waa inuu masaalixdiisii xaqiijinaya waa inuu istimraariyadiisii muuqanaysa mana aha jihaadku wax jawla iyo jawlatayn ku dhammaanaya waxay dhahdaan masaalixda waxaa kaloo ka mida tawaqici dafr waxaa ka mida bay dhaheen ta'miin daraari ducafaa adducafaa waalmuslimiin in kastoo maslaxada la yidhahdo qiyaaskeeda laysku khilaafi karo yacnii maslaxada maxaa lagu miisaamaya see loo qiimaynaya see loo qiyaasaya in waxa kani ka ratibmayaan inaanay ka ratibmayni waa masala ijtihaadiya laakiin inuu hadafkaasi yahay waxa loo diriraya waa min ahdaafi اljihaad buu ka mid yihi waxaan leeyahay akhwatii fi waxa u baahan in la ogaado jihaadka waxyaabaha haabitka kuwaan sheego dhan baa ka mid a ah. waxaa kaloo waxyaabaha haabitka ka mida ah taxta wilaaya caama in lagu dagaalamo inuu amiir jiro lilislaam aw lilmuslimiin ibnu qudaama raximah اllah wuxuu leeyahy wa amru اljihaadi ila اlimaami waاjtihaadih haddii se imaam la waayo bay leeyihin weliba wuxuu leeyahy wayalzim aracya taacatahu fima yaraahu min dalik laakiin haddii imaam la waayo oo zamaan uu dhaco ay timaado sulطaanku inuu ka baxo asulطaani sharci in la waayo umuurtu waxay mawkuul u tahay bay dhahay ilaa ahli اlxalli waalcaqd ama dadka muslimiintae ra'yiga iyo cilmiga iyo caqliga u saaxiibka ah jihaadku wuxuu leeyahay umuur mutagayira haddaba tawaabidii waa kuwan sheegay arrin baa jirta mutagayira oo kolba si xamisha icdaad ilcudda baa ka mid a ah. waaciduu lahum ma اstaطactum min quwa icdaad ilcudda ilaahay aayadda aayadda ka horaysa wuxuu ku leeyahy ha u malaynina gaalo inay baxsanayaan waa aayadda hore gaaladu inay ilaahay ka baxsanayaan ha u malaynina baa ilaahay subxaana wa tacala waa qaban karaynaa laakiin haddana ilaahay wuxuu leeyahy وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa in loo diyaariyo awood lagula dagaalami karo dadka kan waxaa ka mida waxyaabaha mutahayiraadka ah ee isbedbedeli kara icdaad ilcidda hawaabiddu ka mid yahi laakiin qiimaynteeda waxay ka mid tahay maxay mutahayiraat icdaad ilcidda waa hawaabidda laakiin waxay ka mid tahay qiimaynteeda mutahayiraat ka mid a ah. waxaa kaloo ka mida bay dhaha mutahayiraadka tartiib awlawiyaati almuwaajaha muwaajahada la samaynayo in tartiib lagu sameeyo oo ah ma cilmaaniyiintaan dagaal la gallaa ma yuhuudiya nasaaraan iska dhicinna ma dadkan eh, bidcoolayaasha iyo jahaladan iyo dadka noocana baan iska dhicinna ilaan islaam saafiyaan raadinaynaaye sidee baan cadowga u kala ratibnaa hadday acdaadu badan tahay kee baan horraysiinaa kee baan se dambaysiinaa mise mar qudhan uu la wada dagaalanna nebigu calayhi salaatu wasalaam mudaaraad buu la samayn jiray bacd اlitijaahaat aan isaga waafaqsanayn ama si kale haddaanu tilmaamo waxay culammadu leeyihin annafiir ilcaam markuu jira bay yidhaahdeen waa in xataa itijaahaadka bidciga ee khuraafiga ee jahligu haysta bay yidhaahdaan waa in lasoo dumaa lasoo kaxaystaa markay arrintu joogto nusra lidacwa alislaamiya ilaa taxkiimi shareeca markay joogto yaquul ilcallaama cabdalla cazaam raximah jihaad shacbi muslim kitaabkiisa la ydhaha wuxuu ku leeyahy cabdalla cazaab ina jihaad shucuub hayra jihaadi alfi'aati wa asxaabi dacwaat jihaadka shucuubta wuu ka gedisan yahy buu yidhi jihaadka ay gasho ragga dacwada u saaxiibkaa ah iyo dadka cilmiga leh waayo buu yidhi jihaadka kuwani galaan waa dad yaroo safwo oo tirsan jihaadka qolada tan muslimiinta ee safwadee tirsani galaan buu yidhi istimraariya ma yeesho waa kelimaadkii cabdalla cazaab wuxuu leeyahy yakunuuna fi lgaalibi safwatin muntaqaatin mukhtaara waqad naaluu qisطa waafira min atarbiya wاtawjiih walakinahum laa yastatiicuuna muwaasalaةa xarbin طawiila amaama alquwa اlkubra cabdalla cazaam baa wuxuu leeyahy fi'ada yare muslimka ama jamaacada yare islaamiga hadday dagaal gasho buu leeyahy waa dad yar oo tarbiyo gaara leh oo si fiican loo rabeeyo qimo taagan laakiin ma wadi karaan buu yidhi iyagu dagaalkooduyo ma sii socon karo amaama alquwa alkubraa xoogaga waaweyne maanta jira buu yidhi dagaalkoodu ma sii socon karo kooxdaas biduuni iltifaafi shacbi xawlahum buu leeyahy haddii aan shacabku ku gadaanayn hadday iyagu qiyaadada noqdaan ama qimada yihiin laakiin shacabka ay wataan sida afghanistan ka dhacday hum alqiyaada laakiin shacabkii way dagaal geliyeen haddii aan shacabku ku gadaanayn buu leeyahy فالدعوة تكون كالصاعق الصغير الذي يفجر الكميات الضخمة من العبوات المتفجرة وعامة الشعب تجد فيه جهلا وأمية وغثاء وصفات wuxuu leeyahy waxay u dhigmaan buu yidhi safwada yare islaamiga ahi waxay la mid yihiin buu yidhi qarxiyaha bamka weyn lagu xidhiyo cubawaadka naasifka ah meel marka la qarxinayo qarxiyo yar baa la geliya qarxiyuhu markaa wuxuu qarxiyaa intaasoo mino ama intaasoo wuxuu meesha ku kaca sidoo kale waxaa loo baahan yahay buu yidhi fi'ada yare muslimkii inay dadka ku hogaamiso jihaadka laakiin shacabku waa inuu yahay waxaan jihaatamaya ee waxa kan kicinaya qarxaya laakiin shacabka miyaad ka wada dhigi kartaa inay kawaadir islaamiya rasmiya wada noqdaan haddii aanad ku qaadanin qalqallooc iyo tuuraha iyo waxay leeyihiin oo dhan haddaanad ku soo dhowaysan ilaan gaala is markaasu wuxuu leeyahay callaama cabdalla cazaam ilaahay u naxariiste oo aada mooddo duruusta jihaadiga inuu faqiiheeda casriga kan yahay ayaa wuxuu leeyahay wacaamatu shacb wacaamatu shacb tajid fiihi jahlan waumiya wagusaa'in wasifaat walakin laa budda minhu liyataxamala acbaa'i alxarbi almustacirati almustamira waliyuwaasila wuquudi almacraka shacabka intiisa badan buu yidhi waxaad ka helaysaa jaahilnimo umminimo gusaa'unka gusaa'i sayl أم نمو غثاء كغثاء السيل لكن بولي وحا سردن إساقو وتوين نتورتا كحنبارنا سيدو شعب كاسي أحمله ديرته العامي سينو أبا بعدقو shacabka waxaa wata buu leeyay waa inaan tuurta ku sidaa si uu u xamilo dirirtan holcamaysa inuu u babac dhigi karo fayakuunu fi shacab buu leeyay marka waa hadalkii cabdalla cazaam kaan idiin turjumaya shacabka markaa wuxuu ahaanayaa buu yidhi waxaa ka mid ahaanaya almujaahid الzani وشارب الخمر والسارق والغالي والفاسق والفاجر والمنافق ولا يمكن أن يخلو شعب من الشعوب من هذه shacabkaan dagaal gelinaya buu leeyahay cabdalla cazaam oo waxa ka mid noqonaya markaasi mujaahid laakiin zinaystay khamriyo cab laakiin ilaahay dartii u diriraya ku tuugaystay oo haddana dirirsan ku qaaliya ku faasiqiya ku faajiraba bal ee munaafiqiin baa ku jirta buu leeyahy shacabka maca munaafiqiintiisaasi isagoo aan wada buu leeyahy waa inay xarakadu xambaarta ayay dagaalgelin kartaa oo ay la dagaalgelin kartaa ciddii mudnayd awlawiyada ciddii la siinayo layshaye gaalo ahayd iyo kafaro iyo cilmaaniyiin wuxuu leeyahay caalimkaas walaa yumkin an yakhluwa shacbu min ashucuubi min haadihi wayakuunu fi shacbi kadalika man yusaawil ashirki اlasqar wa bacduhum ishirki اlakbari can jahl shacabkaa waxaa kaloo ka mida buu leeyahy qaar shirkiga yar la imanaya gaalnimada yar kufrin duuna kufr waxaa kaloo ka mida buu leeyahay qaar la imanaya ashirki alakbar gaalnimada weyn yacnii afcaashiisa iyo aqwaashiisa waxaa ka mid a wax diintaba lagaga bixi karo laakiin buu yidhi can jahlin bay uga imanaysaa mo rabaan dadkan inay diinta ka baxaanoo waa kuwan mintidka tukanaya soomaye waxaa ka keenaya maxay diinta aanu xaqiiqadeedii baran oo aan loo sheegin idinba dee dadkunbaa ka mid ahaydene markaa xaqiiqada ogaateen unbaa ka fuqdeen ile waxane dabeetana wuxuu leeyahay cabdalla cazaam wamaca hada kulih ومع هذا كله فيجب نصرهم ما داموا مسلمين ويجب القتال بجانبهم ما دام قتالهم لرفع الآية لا لرفع الراية لا إله إلا الله أو لدفع الظلم waxaasoo dhan oo jira buu leeyahy in kuwan loo gargaaroo lala dirir galaa mar haddii ay weli islaamka ku sugan yihiin waa waajib buu yidhi haddii hadafkoodu yay raayatu laa ilaaha ila allah inay kor u qaadaan amase dulmi inay iska faydaan dabeetana wuxuu doonaya cabdalla cazaam hadalkiisaasi inuu taariikhda markhaati uga keeno walow raajacta ataariikha alislaamiy lawajadta alqabaa'il alatii irtadat fii zamani sidiiq وأرجعها سيف الله خالد بن وليد وحزم الصديق إلى الإسلام بإذن ربهم قد صيرها أبو بكر مباشرة لقتال الفرس والروم waxaad helaysaa buu leeyahy taariikhda haddaad u noqoto waktigii abibakr sidiiq kuwii ridoobay ee diinta ka noqday ee lala dagaalamee laga xoog batay ee diinta ku soo celiyeen buu leeyahay xooggii go-aankii abibakar iyo qiyaadadii ku soo celisay ilaahay iidankiisa dabadi ayaa la dagaal geliyo furus iyo shaamba wixii furtay iyagay ahaayeen buu leeyahay ahlu riddihii iminka la soo celiyey ayuunbaa la hogaamiyo ciidankay ka mid ahaayeen buu leeyahay bariya galbeedba raggii furanayay markaasu wuxuu leeyahay waqad kaana lmutanabi mutanabbi waxaa ka mid ahaa buu leeyahay dadka kan kii nebiga sheegtay طlayxa ibnu lkhuwaylad ninkii nebiga markan sheeganayey طlayxa ibnu khuwaylad waa ninkii nebiga sheeganaya reer banu asad dagaal geliya yidhi nebi baan ahay maxamed ka dambeeyey ee saxaabada la dagaalamayey ee kolba intuu ku soo noqdaan lalahaa war miyaan waxyi kugu soo degaynin nimankii dee wayna jebinayaane saynu yeellaa ee markii u dambeeyey intuu faraskiisa ka fuula yeelay yidhi wacyigii soo degay wuxuu sheegayaa saan yeelay ninkii yeeli kara yeel buu yidhi intuu cararay dalayxihii saa yeelay ee meesha tan ka dagaal gelayey qaadasiya raggii magaca ka lahaa buu ahaa isaga iyo camar ibnu qaacqaac iyo raggii intayse soo taagaan mubaarasaadka lahaa allahu akbar mid qure markaan dilaha ku odhanine soddon soddon iyo noo qabtabay bay lahaayeen intaa raggii goobta ka muuqday waxay ahaayeen kuwii hadda nebiyada sheeganaya la soo jebiyey wuxuu leeyahay cazaab waxaa ku tusinaya buu yidhi qaadasiye lafteed canaasirtii baariska ka ahayd waxaa ka mida buu leeyahy abamaxjan abamaxjan waxaa khamroo cabay dabeetana waa lasoo qabtay dagaal baa lagu jiraa dabeetana sacd ibn abi waqaas saxaabigii la odhan jiray ilaa raalleha ka haday xabsigu ku riyey wuxuu yidhi ii xidha horta dagaalka galle waayo macrakaa socota dagaalkiiyo soconaya ayuu saxaabi khamri cabbay weeyaan ayuu arkay meesha waxa ka soconaya dabeetana inuu dagaal tagaa buu rabay waanu xidhan yahay gabay buu tiriyey markaas uu ku calaacalaya yacnii meesha rag isku hayaanaan cidlada fadhiyo uu calaacalaya sacad ibnu haweenaydiisii baa ka furtay markaa oo tiridda haddaad dagaalamayso hor inta laga furay ninkii khamriga cabbee meesha ku xidhnaa buu galay waa taqaanin abimaxjam wuxuu ka dhigay qaadisiye iyo dagaalkeed waxaynu leenahay shacabka ayaa ah waxa la dagaal geliyo sida daraaddeed waynaynu inaynu awlawiyaad u yeelnaa cidda aynu la dagaalamaynaa cidday tay haddaynu mar la wada dagaalami karayno oo jabahaadkao dhan aad mar qura isku qaadi karto falilaahi alxamd fa biha waa nicmate haddaad iska wada celin karayso laakiin ma jirtaa gaalo oo dhan oo joogta cilmaaniyiintiiyoo jooga tolkaayoo jaahiliin oo islaam sheeganaya intaasoo dhan ma iska wada celin kartaa mar maya waa in awlawiyaat aljihaadiya waxay leeyihiin waa mutahayiraadka jihaadka ka midta waxaa kaloo mutahayiraadka jihaadka ka mida ah baynu dhih in alitijaahaat albidciya bacduha in mudaaraat lala sameeyo lasoo dhoweeyo sidaa daraaddeed buu ibnu taymiya wuxuu leeyahay wa haada alhajri in laga hijroodo ahlu fisqigan iyo bidcoolayaashan iyo waxa kan ka waran baa la yidhi wuxuu yidhi kuwan katagoodu wuxuu ku xidhan yahay biikhtilaafi alhaajiriina fii quwatihim wa ducfihim wa qilatihim wa karatihim bay ku xidhan tahay buu yidhi kuwii nan hijroonaya buu yidhi xooggooda iyo badnidooda iyo yaraantooda iyo waxa kan bay ku xidhan buu yidhi waayo hijrada waxa loo sameeyey lizajr inay dad kale waxaan kaga fuqaan eh, ibnu cuthaymiin ayaa wuxuu leeyahay in kaanat albidcatu mukafara mukafira hadday tahay bidcadu waxa waajiba buu leeyahay in maxay laga hijroodo laakiin bidcadu hadday duuna dalik tahay buu yidhi fa inanaa natawaqaf fii hijri hadday bidcadu duuna alkufri tahay baa buu leeyahay waa ka tawaqufayna oo waa maxay in kaana fii hijrihi maslaxa facalnaah buu yidhi haddii ka hijroodkiisa ay maslaxa ku jirtana waa yeelaynaa wain lam yakun fiihi maslaxa ijtanabnaah buu yidhi ka hijroodkiisa haddaanay ku jirin maslaxana waa ka joogaynaa walaslu buu leeyihi waalaslu fi lmu'mini taxriimu hajrihi asal waxaana mu'minka ku ah buu yidhi qofka mu'minka ah inaan laga hijroonin waayo nebigu wuxuu yidhi laa yaxilu lirajulin mu'minin an yahjura akhaahu fowqa alaa idan famaa baaluku adigoo ay haysaan gaale dhammaanteed kii bidcada yar watay haddaad erid ayaa kugu soo hadhaya waa nooc min almudaaraat la samayn karaa waxaan leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam mudaaraa buu sameeyey alfikri siyaasi naadij marka la gaadho wax badan baa la arkaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu dagaal galay yaa la dagaal gelayay nebiga munaafiqiin baa la socotay uxud in nin buu soo kaxaystay cabdilaahi ibnu ubey dagaalka uu dib uga soo celiyey markii muranka yari dhacay ama markii dagaalku a saddex boqol ulu buu kaxaystay haadihi ulu munaafiqan bay ka amar qaadanayeenoo daba socdeen cabdilaahi ibnu ubey ibnu saluul wuxuu sameeyey waa taqaanin waatuu lahaa samin kalbak iyo waa ninkii lahaa annaga iyo saxaabadan muhaajiriintan iyo nebi maxamed buu yidhi waxaanu isku nahay halkii carabta ay kaga mahmaahi jirtay buu yidhi samin kalbak yaakulak naaxi eygaaga ha ku cune waa la quraysh baa soo eryato intaanu soo dhoweynay ayay nagu xoogaysteenoo dabeetana annagii baynu cunayaan buu lahaa waa ninkii lahaa maxay layakhrijanna alcazu minha aladal ilaa aayaadka qur'aani soo degayeen ka sharafta lihi buu lahaa dulliyada ka saaray magaalada madiine isagoo nebi maxamed u jeeda haadihi kufriyaat bawaaxa haddana weedhahaasi markay cumar gaadheen muxuu cumar yidhi dicni yaa rasul isii daa buu yidhi ilaahay rasuulkiisii oo igu fasax aan madaxa ka gooye igu fasax aan madaxa ka gooyee buu yidhi nebigu muu odhan munaafiq maaha muu in madaxa in laga gooyaa ma bannaana taas lagama wada hadlin ma jaa'is maa mise jaa'is maaha nebigu wuxuu tilmaamay fiqhi siyaasi naadij ah ninkan wax kaloo uu ku daysanayaa inay jirto maxaad u malaynaysaa buu yidhi cumarow hadday dadku ku warramaan nebi moxamed saxaabadiisu laayaa waa weedhuu ugu jawaabay nebigu calayhi salaatu wasalaam cumar bin khadaab ninkuu cumar leeyaha madaxa ka gooyo saxaabi maahe waa ninkaa wada garanaysaan waa cabdillaahi bnu ubey bnu saluul markaasuu nebiguna wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam maxaad u malaynaysaa cumarow hadday dadku isugu sheekayso yacnii xataa wuxuu leeyahay dacaayaadka noocaasi noocaasiya iga faafaya daraaddeed ayaan waxaan u daynayaa munaafaqa kani inuu iska noolaado oo meesha joogo intaan joogo wax badan ka qaban kari maaye iyo inaan dilo dhibaatadu igaga tegayo ama dadka u cadhoonaya qabiil hawraac dad badan baa jira imika soo islaamo oo islaamkoodu iska daciifiyey dad badan baa jira u sayid u ahaade fii jaahiliyati wuxuu ahaa ninkay u sharxayeen ansaari markay heshiisyada wadagelayeen jaahiliyadoodii boqortooyaa loo sallaxayay inuu ansaaroo dhan isku qabsado oo aws iyo khasraj uu madaxu noqdo dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu yimi ayaa waxaa dhacday ninkan boqortooyadiisii la waayay ninkan oo labadii qabiil intay dagaaladii ka soo baxeen ay heshiiyeen oo ay yidhahdeen aan madax samaysanno oo cabdillaahi ibnu ubayi boqortooyo u sharaxayay oo la rabo in caana lagu shubo amase la calema saaro ayuunbaabuu nebigu soo galay madiina dee arrintiiba way isbeddeshay ile nebi baa yimiy dabeetana dowladdii islaamiga ahayd baa meeshii ka kawimatay cabdilaahi xiqdigaasuu hayo uu erkayo suldadii laga qaaday isagu diinta waxa ka indhatiray wuxuu lahaa kursaa lagaa xoog oo madiine taladeeduu doonayay dabeetana wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam cumar ibnu alkhaaab maxaad u malaynaysaa hadday dadku ku sheekaystaan muxamed asxaabtiisuu laayaa waa fiqhi siyaasi naadij waa awlowiyaadka oo la kala horraysiinayo waa iyadoo la kala ogaanayo yaa lala dagaalamaya yaase lala dagaalamaya iyadoo la kala ogaanayo aan la odhanin war wuxuu ma bannaan yihin haa ha la sameeyo maaha ee ma bannaan yihin markaad tidhahda kadib waa inaad isweydiisaa ilaan islaam kaamila meesha laguma hayo darfiga kan ma u cuntantaa mise uma cuntanto lidaalik bay culammadu waxay idhaahdaan waxyaabaha karaahiyaadka iyo waxaasoo dhan adna alxaaja baa karaahiyadeeda rafcida bay yidhaahdaan waxaan leenahay idin xiijiya aan warkayga soo koobo laba shay baa muhima inaa ogaataan ama se qof kastoo muslim uu ogaado haddaad tayka ku qanacsan can ariiqi siyaasa in dowladda laga gaadhi karo iyo dimuqraadiyadda haddaad tayka ku qanacsan in inqilaabaad la dabaro oo dabeetana dowladda islaamiya lagu dhisi karo haddaad tayka ku qanacsan in jihaad la qaado oo jihaad wax lagu xoreeyo haddaad rumaysan tahay intuba inay suurtogel yihiin laakiin mid waliba darfigiisa uu suurtogel yihi waa dhacda dad qaar ah, intaba rumaysan laakiin rumaysan mid waliba wakti uu ku haboon yahay inay jirto waayo waxaynu idhi jihaadku arrintaan idiin sheegaya waa qitaalkii jihaadku waxaynu idhi de waa talaata cashar hadduu saddex iyo toban martabadood iyo dhammaanteed waa jihaad mar haddii islaamka loogu nusraynayo ilaani kaa tahayba laba ogsoonowun muxaadaradaydo dhan waxaan ku gebagabaynayaa laba qodob inaana garataan kow alqaacida sulba la'aanteed inaan dowlad islaamiya dhismaynin qaacido adag oo islaamkan u gargaarta haddii baarlamaankaa ku badataana marka la gelgelo dadka ka dhici lahaa haddaad inqilaabtaana dadkii meesha tan u babacdhigi lahaa haddaad dagaalataana dadkii dadka u babacdhigi lahaa qaacidada caynkaasi oo la rabeeyo oo xadgaadha mooyaane dowlad islaamiya meel soke ka heli maysa qadiyadda labaad ee aan kuu tilmaamaya waxay tahy quwada cidda aada la dagaalamayso inaad quwadeeda ogsoonaato cadowgaaga inaad garato cadowgaagu maalan soomaaliya markaynu ka fikerno cadowgaagu ma jabahaadkan yaryarba ma shacabkan jaahilkaaba ma dowladda soomaaliya ka dhisanba ma carabtan ku yaro xeeranaya xulafada leeyinba ma o auda ma united nationka ma kiristanka ma maraykanba cadowgaagu waa kuma waa kuma kan aan kuu ogolayn inaad dawlad dhisato yani dagaalka waxa lagu galay koowaad waxaa ka mid a ciidanku markuu dagaal galayo basaasiin buu dirtaa basaasiinta waxaa loo dirtaa oo dagaalka qodobkiisa koowaad ee muhimka waxa weeyaan inaad ogaato istiطlaac ku samayso meeshan aad gelaysa iyo waxa ka jira iyo cadowga ku jira iyo intuu leegay si aad u hesho meeshii darbadaad kaga dhufan lahayd oo uu dhiman lahaade taa macnaheedu waxa weeyaan markaad dowlad islaamiya doonayso ogsoonow gaal oo dhami inuu cadowgaa yihi yahuud oo dhan nasaaro oo dhan cilmaani oo dhan shuuci oo dhan cid rabta in dowlad islaamiya ka dhalato dunida ma jirto wasiirulkhaarajiyihi faransiiska cahdigii giskard ayaa t v onka faransiisku ka hadla oo qadiyadda bosnia iminka dee waagay jirtay labada dowladoodee dee masaakiinta dadkan ah ama kuwan la dulaystaa hadday kan is qabtaan u odhan jiray warka kaleanu u cararayna de haddaad wax fiican oo qaban weyda xagga kale u carari jiray maaha iminka wax badan baa iska bedelay inkastoo markaa lafteeda la daloolay oo adiga mid lagaa ahaa laakiin ma aha taasi waxay sababtay wasaa'il اclaam waxay waagii hore dahaari jireen inaan imika cidna la dahaaran yani halkay soomaalidu yidhahdaan cidna dabada lagama qabsado cidna imika wax kama qabsadaan wax badanoo siyaasaada waa la odhan jiray wahaaiq baa la hayaa iyo kan baa la hayaaba awal ahaan jiray imika wahaaiq maaha waa uun saxaafa alcaalamiya iska dhegeyso waiiqo uma baahnayd imika haddaad qof soo jeeda tahay waxaa kugu filan saxaafa alcaalamiya waxay qortay waxay ku hadasho wasiir dhana wasiiru lkhaarijiya waa dawla ka mida duwalka fii tooga leh u ahaa ayaa hadlaya markaasu wuxuu leeyahay yurub waxay heshiis kula gashay serbiya waa t v one buu ka hadlaya faransiisku leeyahay yurub waxay serbiya heshiis kula gashay in la dabar gooyo maaha inaan dowladu u dhismin hadda u fiirso ereyga in la dabar gooyo muslimiinta bosniya hadalkiisiibuu sii wata markaasuu yihi yurub waxay heshiis kula gashay croatia inaan dowlad muslimi marnaba ka dhismin bosnia reer bosniya marka ayaa la dagaalamayaan ma serbiyanka ma croatiyiinta yaa u malaynaysaa inay dagaal kula jiraan serbiya masaakiinta joogta ee markii horena diinba aan waxba badan ka ogeyn waxa lagu garaacayaana ay tahay bara qabiilkiinu ahaan jiray muslimiin iyo islaamka aabayaashiinii hore waayo serbiyaanka nool intiisa muslimiinta meesha ku nool qaar badan oo ka midi hooyaday baa tukan jirtay buu yidhaa markaad tidhaahdo mid aada aragto war ma tukataa wallahi me ma aqaane ayeeyday baan arkoo beri tukanaysaa ayeeyadii buu arkoo tukanaysa isagu waa jiraa xaraka islaamiya dad muslimiin oo fiican oo ka jira laakiin waxaan idiin sheegaya yani mustawaa dadkan la gaadhsiiy kii caynkaase kule ayeeyday baan arkoo tukanaysaa ayaa la tumaya laleeyahy waa muslim yurub jooga madaxweynihii maraykanka hore nixon ayaa afghanistan tegey maraykanka waa wuxuu soo ragay inuu la diro nimankii siyaasiyiintooda waaweynaa ee muxanakiintaha ah ee madaxda soo maray in laga qeybgeliyo taxliilaadka siyaasiga dunida maanta inay raad badan ku yeeshaan markaasaa geeska afrikiya xaggan waxaa loo soo diray carter oo markaasi ethoobiya iyo suudaan iyo meeshaan ilaa hadda ku dhex jiroo wada eeshiyada fogna waxaa loo diray nixon nixon baa markaa afghanistantiiyo wixiibuu soo maray iclaan buu bixiyey markaa iclaanku bixinaya wuxuu leeyahay ma aha buu yihi shuuciyiintu waxa aynu iska ilaalinayno awal lucba siyaasiya baa la yaro cayaaraya ah inaan carabta iyo afghanistanta iyo waxa kan inaan lagu dirin mujaahidiinta dagaalamaysa inay waxyaabaha qaarkood muslimiintan dacafada ina gudbiso yacnii jihaadka afghanistan wuxuu ahaa duu laba waju wada lahaa labada wajo wadalha waxaa la rabay xarbu istinzaaf inuu noqdo xarbu istinzaafka ma taqaani waxaa jira dagaallo la galo oo la yidhaahda cidna yay libi raacine ha badato marka waxaa la rabaa raasheenna inuu jabo muslimna jabo dowrkana in labadaba intan lagu wada cayaaro raashiyana waa inaanay guulaysan oo almaai daafic soo gaadhin muslimna waa inaanu guulaysan oo dowlad islaamiga ka ka beermin dabeetana waa in lucbada la cayaaraa hadba indhan loo eriyo waa kii eeraan iyo lagu hayay ciraaq oo kale iraan iyo ciraaq maxaa miduun looga takhallusi waayo ama reer galbeed hadday mid ku xidhan yihiin maxaa miduun meesha uga bixi weyd waa xarbi istinzaaf xag iyo xaggaba weeriyo muslimku ha madho bitroolkuna ha jabo dabeetana xaggaa marka loo sii wadana badh baa idinka dhimanaya colkii shidaalkiina wuu sii jaba waayo marka mid cuna lagu yaro sameeyo inuu shidaalka suuqa madow ku iibiya markaasi odhanaya shidaalka lagaa iibsan maayo wadankaasi waa kibiroo cuna baa lagu samaynaya si uu hub heelo waa inuu suuqa shidaalka ee caalamigaa ah ku eriya iyagu shidaal jaban bay rabaan marka waa inay qiimo jaban siistaan dabeetana waa inay yidhahdeen hubka kaa ibin mayno ilaa ascaar haqiila mooyaane waxaa la odhanayaa kaa ibin mayso dawladdiiy waxaanu ku haynaa kanaalo suuq madoowo aanu kaaga iibin karne soo mar dabeetana hubkiioo lacag qaaliya laga iibinaya bitrool jaban hub la iibiyey oo warshadii shaqaynayaan iyo shaqaalihii oo suuqa yurub dee shaqadu istaagi mayso mar hadday warshaduhu ilan shaqaynayaane shaqaalihiioo batay siyaasaddii daakhiligoo degtay shacabkii yurub oo lacag helay warshadihii hubkoo socday lacagtiioo soo badatay bitroolkiioo la helay iyo intaa maxaa raaca muslimkiiyo madhayd marka ciraaq la madhiyo waa muslim marka xaggan loo eriyana waa muslim dabeetana intaa ku socoto xarb istinzaaf bay ka cayaarayeen iyagu runtii daahiro kasta waxay u baahan tahay daraasadeeda laakiin waxaan idin leeyahay laba ogsoonaada shay ogsoonaado xooggiinna sidaa u dhis lahaydeen ogsoonaada oo ogsoonow haddaad tay ninka siyaasad ku fakerayana inaanay dowladda islaamigii makaasib siyaasiya waa laga yaaba inay taxaqiijiso baarlamaanka aada gashay laakiin dawlad islaamiga kama dhismayso ilaa yaad haysato qaacidadii odhan lahayd laa liayi shayin aakhar ila lislaam qaacidadaa maalintaad hesho haddii cunaqabato in lagu rogiyo haddii wax kale lagu rogaba waxay ogolyihin inay gaajoodaan waxay ogol yihiin inay u dhintaan waxay ogolyihin inay xabad roodhiyo kala jabsadaan waxay ogolyihin inay gelaydooda beertaan oo iska noolaadaan waa kow qaacidada noocaasiya waa inaad binaysaa oo dadkan waa muslimiine laakiin alimaanu yaziida waa yanqus biljahli wاlmacaasi wuu ku hoos dhaca biliimaani waaacaatna wuu ku kor mara waa muslimiin oo asalkii iimaanku kama tirtimin laakiin boordkaa sidii u fulay muraayadda waa laysku arkaa markay saafugatay laakiin haddaad saca boorda dusha ka saarta waxba ka muuqan maayaan weligaana is arki maysa waa inaad ka safaysaa boorhkan dadkan jahlaa daboolaya waa inaad jahliga ka safaysaa si ay u noqdaan cadowga kuwa kaa difaaca idan qaacidadaasoo aada hesho mooyaane ha ku hamiyin dowlad muslima waa kow cadowgaagoo aad si rasmiya ah u garata mooyaanena hays odhanin waxaad la dagaalamaysaa jabhad yar iyo koox yar iyo waxe waa inaad ku tala gashaa kan haddaad ka xoog badato inuu imanayo kuwa isaga ka xoog badani kaa waa inaad daraasadiisii samaysaa si aad uga hortegi lahayd waa inaad ku tala gashaa xarbigu waa laga yaabaa darba qaadiya inaad maalin la hesho dhabar ku dhufato laakiin dee war dee dagaalku amase jihaad kuma dhammaado jawla waaxida nabi maxamed imisuu dagaalamaya calayhi salaatu wasalaam ma jawla intuu la helay unbay dowladdii dhammaatay maya xarbigu waa sijaal jawla waa jawla maanta waxaa laga yaabaa magaaladan aynu joogno hadday muslimiintu intay iraf karto wax isku daydo dhag oo manaafidda aada qabsato haddaanad meeshaba garanayn oo maamul garanayn maxaad qabanba dadku wa iska dareeri uun aroorta waxaan taa uga jeedaa xataa haddii binaagaagu aanu gaadhsiisnayn kawaadirtii loo baahnaaba haddaanad haysanin darba qaadiya baad la heshay magaaladii baad qabatay magaaladii markaad qabato maad si taagtay albinaau walhadmu waa laba kala nooceeyana ogsoonaada gurigan haddaad tidhaahdo dumi dumistu waa wax fudud waa laga yaabaa nin injineero khabiira hadduu helo dhowr bamoo yaryar intuu hareeraha kaga rakibo inuu markiiba hash isku siiyo haddii inaga laynagu sii daayana ninba laban ula ordayo waa laga yaabaa inuu iska dumo uma baahna cilmiba xaggaa ku dhufo wakhtigunbaa yaro dheeraanaya si aad kolba laban u saarayso dhulkaad dhigaysaa laakiin haddii lagu idhaahdo dhiska waran dabaqaasi afar jaajuura markaad saartaba uu dumaya dhawaanaysa waa bal mid injineer oo yaqaana bilariskan sida loo taago inkaarqabahana dhismi maayo hala raadiyo waxay dhawaad odhanaysaa electricity waxbuu u baahan yaha laydhkan wax geliya iyo wax ku hagaajiya bal hala raadiyo alaabtii waad haysataa oo adiga gacantaada ku jiraan wixii oo dhami idan binaagu hadbinta wuu ka gedisan yahi waxaan uga jeedaa xataa shacabku hadduu xad quwo uu leeyo jihaadka intuu qaado uu meesha burburin karo inuu dhisaa afghanistan maanta maxaa ka jira afghanistan khayr baan la rajaynaynaa dad mujaahidiin oo hal milyan iyo badhgaadhaya ku shahiidoobay waanay u dagaalameen dagaalkiina way ku guulaysteen ilaa xaddin maa gaalkii way jabeen hadmintii way ku guulaysteen wayn albinaa kawaadirtoodii inka badani way dhimatay dadkii meesha tan waday in badan oo jihaadkii bay ku soo dhinteen ilaan maalin meesha laysku siin maayo labaatan sanay soo wadeen shacab dhan bay dagaalgeliyeen shacabku wuxuu caalim iyo caaqil lahaaba qudhaa kaga baxday ilan dadkan ama shahaaday rabeen ama inay islaamka u gargaaraan oo nina xagga dambe iskuma nabaynine waxa hadhay un afartii nina qiyaadada ahaa ee meesha waday ama tobankii sulta siyaasiya sare ee meesha waday qiyaadaadka cusub ee meesha joogo dham waa qiyaadaad jadiida islaamkooduna uu ku salaysay ee islaam jihaadiya oo xoogaystay oo meesha tan dhisay wayna albinaa laakiin albinaau yaxtaaju ila rijaal idan kuma fakerayo ima niya jabinayso anugiyo sida shaabka qaarkii malihi way dagaalameen dagaalameene maxay hayaan bal waa kuwa iminka meeshii gaadhay gaadhe laakiin war walaal dawladdu maaha saad mooday dawlada aan galbeed taageerin oo bari taageerin oo cid wax siinaysaa jirin oo cid waliba cunaa haysato oo haddana la rabo inay dhisantaa sidaa moodeen kuma dhisanto waxaan markaa leeyahay asheekh maxamed qodob ayaa wuxuu kitaabkiisa waaqicina almacaasir ku leeyahy ina alxukma alislaamiya lan yaquuma bimujarad wujuudi jamaaca mu'minatin mujaahida tunaadii bitaxkiimi shariicati اllah xukumka islaamigii buu yihi kuma kacayo oo keliya mujarad in la helo koox muslimiina oo mu'miniina oo mujaahidiin oo dagaalansan oo ku dhawaaqaysa in ilaahay dartii loo jihaatamo فأيا كانت الوسيلة المتخيلة المتخيلة لوصول هذه الجماعة إلى الحكم فإنه لا بد لكل حكم من سند يسنده وحري وسيلة كستها نغطة بوري تخيال كودي مدحوذة كجرتا قابك إسليين دولة داود سيسان وسيلة دون تبها نغطة مس وسيلة كستو أي يغو صورة ينبوري إسليين حكم كاكو غاريسان wasaaishaasoo dhan waxa jira buu yihi common factor ka dhexeeya wasiilada madaxaaga ku jirtaa waxay doontaba ha haato laakiin wasaaishaasoo dhan wuxuu leeyahay common factor caamil ka wada dhaxeeya oo ay u baahan yihiin baa jira laa budda min wujuudi alqaacida alislaamiya walaysa macnaa dalika kama yatakhayal ilbacd annana laa budda an nantadira xataa tataxawal ilumma kullaha ilaa mu'miniin mujaahidiin likay yaquumu lislaam wuxuu leeyahay qaacidada islaamigiina ma aha buu yihi sida shabaabka baray sawirayaan ay leeyihin oma la fadhiyaya la fadhiyaya un intaa dadkao dhami muslim ka qaadanaya saasaa la ahaanaya ma aha laakin wuxuu leeyahy inahu laa yuujad mujtamacun fi lard kuliha yakunu kuluhu min uli lcazm lama arag buu yihi mujtamac dunida ku noolo dhammaantii uli lcazmiya walaa mujtamaci rasuuli nafsه salى اllahu alayh walihi wasalam faqad kana fi mujtamaci rasuuli salى اllahu alayh wasalam almunaafiquun وضعاف الإيمان والمبطئون والمثاقلون ولكن القاعدة المسلمة كانت فيه من القوة والرسوخ والتمك والتمكن بحيث حملت أولئك كلهم إخوتي في الله حاند الله جهاتما أولا جهات كنا صدح يتبنكا قيبود ابن القيم وقيبيا أخرية وبرطة waxaanu leeyahay saddex iyo tobankaa mid ka mida ninkaan laga helini ee geeriyooda waa munaafiq shucba min anifaaq baa ku sugan kahurat ilawraaq waxaan idin leeyahy jihaatama islaamkana u dagaalama laakiin ha degdegina ha degdegina khuطuwaadka aa qaadaysaan ka fiirsada ha niyad jabina ilaahay baa ballan qaaday inay diintani soo noqonayso waanay soo noqonaysa waddada waxba ha fogaysanina degdegtu cajaladu waa raadka ay samayso had iyo goor halabat alcaatifa waاlinficaal oo ka xoog bata markaa mantiq alcaqli waalcilmi wاtakhطiiط degdegtu waa wax bini aadamka iskaga abuuran ilaahay baa wuxuu leeya wakhuliqa alinsaanu cajuula degdegtu waa wax bini aadamka ku abuuran waxaan leeyahay ha degdegina waxaan kaloo idin leeyahay degdegtu warataad badan bay idinku ridaa warta haadaamo badan waxaan kaloo idin leeyahay furaska ka faa'iidaysta laakiin barta sida looga faa'iidaysto waa laga yaabaa inaad furas badan aragtaan inaad tidhaahdaan maanta wallaahi waa calaa xiina kafla min ahliha baynu taaganay inaad tidhaahdaan meeshan oo siyaasiyiinta inala loolamaysa meesha joogtaa waa kuwa hebel iyo hebel iyo hebeloo dadkuba way naceene dhammaantood waa la wada naceen waxaas in badana ku xisaabtame laakiin fursadda markaad hesho ka faa'iidayso furasku faa'iidadu maaha in mar qura wuxuuba dhag yidhaahdaan in wixii aad ka faa'iidaysan karto iyo tallaabadaad qaadi karto tallaabso inaana tallaabsan karayn haddaad is tidhaahdo haadaan baad ka dhacaysa awalan ijtihaadaadku way iska bataan laakiin tajaaribtaa dadka wax atajaarib waxaad shalay xamaasadaysnayd baa laga yaabaa markaad ku dhaco inaad aragto siduu u eg yahay oo wax badan kaaga kordhaan oo aqoon iyo cilmiya oo aan shalayta kuu muuqan dad badan oo aad shalay isku halaynaysaa laga yaabaa inaad aragto aan isku hallayntoodu ay u baahan tahay alfa xisaabin wa xisaab waxa la hallayn kariyo waxaan la hallayn karin inaad kala barato waxaan idin leeyahay noloshu waa furas furaska haddaad dayacdaanna soo kaban maysaan de kaajada un idinma lihiyo fadhiye waxaan kaloo idin leeyahay noloshu waa furas furaska haddaad dayacdaanna waa adagtay sidaa u heshaan mar dambe waxaa jirta nimanka yuhuudda la yidhaahdo ayaa waxay culammada muslimiintii leeyihin kama caqli badno dadka yani ma aha mu'aamaraadka dunida ka dhacayoo dhan keligood ma daberaan waa cuqdo dadka baray qaadeen oo ay meeshay farta saaraan bay isleeyihin yuhuud baa ka dambaysa yuhuuddu waa makri badan yihin wax badan oo dunida ka dhacana waa u asal laakiin wax walba asal uma aha ee waxaa jirta xaalada yaqaaniin waxay yaqaaneen dhacdo kastoo dunida ka dhacda si ay uga faa'iidaysan lahaayeen yani matalan waxaa laga yaabaa soomaalida inaanay lug ku wixii isku diray waa iska suurtagal si kale inay ugu lahaayeen laakiin markay dhacdo dhacdadu waa inay lisaalix ahaa u dhigaan waa inay iyaga wax tartaa dunida wixii ka dhacaa waa inuu iyaga wax taraa sidii ay uga faa'iidaysan lahaayeen dhacdooyin badan baa dhacayae waxaa isku daydaa sidii ay uga faa'iidaysan lahaydeen idan furaskana ha dayicina hana degdegina allana ka cabsada hana niyad jabina ogsoonaadana diinta adiga aakhira ilaahay wuxuu ku weydiinaya juhdigaagii ma bixisa laakiin ku weydiin maayo dowladdii islaamka ahayd ma qunto waxaa lagu weydiinaya adigu intii lagaa rabay dawladdani si ay u qunto lagaa rabay inay baxdo ma bixisay haddaad daaqadaada iyo juhliga juhdigaaga iyo awooddaada qayb ka mida ah dib u dhigto aakhira waa lagu weydiinaya baxsan maysid yowmi alaakhira haddaad se juhdigaagoo dhan adigu geysato waa kuu nebigu lahaa qof qura haddii ilaahay gacantaada ku hanuuniyo ayaa kaga khayr badan dunida iyo waxa yaaloo dhan in qaamat isaaca wa biyadi axadikum fasiila fain istiaaca anlaa taquuma saaca xataa yaqrisaha falyaqrisaha hadalkan badiye waxaan ku koobayaa usluubu dacwa raaca oo ku salaysan talaawat alkitaab altaskiya altacliimu bilkitaabi wasunna haafiliin ha noqonina ee wadciga iyo amwaajtan isdhex marayaa ku dhex nooshin garta la noolaada ka faa'iidaysta cududdiinna iyo xooggiinna ha dayacina fursad aydan lahayn faras aydan lahayn ha fuulina kiinana ha ka dib marina wallaahu aclam wabilaahi towfiiq